alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وsaxbih أجmaعiin allahuma اnfacna ma clamtna وعlimna ma ynfacuna وزidna cilma qala اlimaamu abu ciisa mxamed ibn ciisa ibn sawrة الtirmidiyu raximah اllah taعaalى baabu ma jaءa fi sawmi rasuuli اllahi slى اllah عalيh walih waslm wuxuu ku saabsan yahay maa jaaءa wixii ku yimid ee ku soo arooray fii sowmi rasuuli اllaah rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam soonkiisii cibaadadiisii baan ku jiray salaaddii baan ka soo hadalnay iyo sunankii salaadihii sunooyinka ahaa ama salaatuleyl ha ahaato ama salaatu nahaar ha ahaatee <clears throat> halkana wuxuu ka hadlayaa soonkii nabiga nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam soonka uu soomi jiray ama uu jideeyey ummaddiisa u jideeyey ama ha ahaado soon soo noqnoqda usbuuciibaa soo laabta sida soomka isniinta iyo tale iyo khamiista ka soomi الاثniin والkhamiis yatakarar fi اlusbuuc maratayn mara usbuucii mar buu soo noqonayaa ama ha ahaado mid soo laalaabto bishiiba mar bishiiba soonka mar soo noqda waa siyaam halaaثata ayaam min kuli shahrin bil kasta in saddex beri laga soomo uu nabigu uu yihi calayhi الsalaatu wasalaam waa soomu dahri ninkii ramadaanka intuu soomo sanad bil walbana ka soomo saddex beri saddexda beri meeshuu rabaa ka soomo ama horay ama gadaal ama dhexda hadduu rabana ayaamaha ayaamulbiidka la yihahda ku hagaajiyo ajirka ah siyaamudahri uu heli xataa duu hore ka soomo ama dhexda ka soomo gado ka soomo marka kuwaana waxay soo laabtaan bishiiba mar bay soo noqdaan ama ha ahaado soon soo noqdaa sanadkiiba sanadkiiba mar imaada soonka ramadaanka iyo soonka caashuuraa bisha muxaram la yidhaahdo tobankeeda ama bisha la yidhaahdo dilxija soonka ku jireen hadda aan ku dhex jirro maalmahan fadliga badan ee camal la sameeyo camalka ugu fadli badnaa uu ku tilmaamay nabiga calayh salaam inuu yahay camalka cashru dilxija ayaamun macluumaadna waa la yidhaahdaa waxaa ku jirta maalinta sagaasha sagaalka ah ee bisha ay sagaalaadka tahay oo la yidhahda yaamu carafa nabigana uu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan ajir ka raadinayaa ilaahay iyo dembi dhaaf inuu naga siiyo sanadkii hore ee tegay iyo sanadka soo socdaba in lagu dhaafo marka soonkaasoo idilba waa soo gelaya mid usbuucia ah oo wiiggiiba soo laabta isniin iyo khamiis wey mid shahri oo bishiiba soo laabta sooma ballaaran u weynaad haddana saamay rabtaan waayahay bishiiba mar soo laabta saddex beroo laga sabo bil walba mid sanadkiiba soo laablaabto oo ramadaanka iyo <clears throat> oo waajib ah iyo maalmaha kale ee bilaha kale ku jira ee sida cashuuraa bisha zake tobankeeda muxaram iyo sagaalaadka carafa iyo maalmaha ka horeeya bisha dilxijaba intaba waa fadli badantay soom iska mutlaqaha jiro oo asaguna bil kastaba aad iska soomi karto oo siyaamu yowmin oo wafidri yowmin baa ugu fiican inaad maalina soonto maalina afurto siyaamu daawuud buu nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nabi daawuud soonkiisii waa afdal siyaami soonka ugu fadli badan wey qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham can ayuba ayub ibn abi tamiima shakhtiyaani can cabdillaahi ibni shaqiiqin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata waxaan su'aalay radia allahu canha um lmuminiin can sawmi rasuuli illaah can siyaami rasuuli illaah nabiga ilaahay soonkiisii qaala wuxuu yidhi qaalad waxay tidhi kaana yasuumu nabigu waa soomi jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad saama hadda soom unba arrintiisa noqoto waa uu soomi doonaa maalmuu isku xujisiin jiray wayufdiru marra waa afuri jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad afdara hadda bes waa iska afuray oo soonkiiba waa iska dhaafay soonka sunnadaaba laga hadlayaa macnaha wuxuu ahaa nabigu xaaladiisa soonka ku saabsan mid oo mustamir ah oo maalin walba uu soomayayna ma ahayn mid soon la-aan oo bishoo dhanba oo sanadkao dhanba laska cunio laska cabin ramadaan mooyeene isagana muunan ahayn wuxuu ahaa muctadil dhexdhexaad haddaad rabto inaad aragto isagoo sooma waad arki isagoo afurana waad arki sala allah aleyh wasalam qaalad waxay tihi wamaa saama rasuulullah nabiga calayhi salaam ma soomin shahran bilkaamilan dhammaystiran mundu qadima almadiina laga bilaabo madiine markuu soo galay ilaa ramadaana ramadaan mooyeene bil kaamila weligii ma dhammaystirin soon waxaan ramadaan ka ahayn bilaha kale shacbaanta iyo muxaram shahrullahi almuxaram baa u badnaayo wax badan buu ka soomi jiray laakiin ma dhammaystirin bishoo idilba ma soomin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa kaa hadyihi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inaad tidhaahdo sanadkao dhan baan soomi siyaamu dahri baa la yidhahdaa laa saama walaa aftara buu nabigu yidhi qofka dhahaa maalin walba waan soomi waxbana ma soomi kaano waxbana ma afurin oon iyo gaajo ilaa hadigii iyo dariiqii nabiga calayi salaam buu khilaafay inaad tirahdo bilo idil baan soomaya isku xujijisinayaa oo dadka qaar boqolsoon iyo waxbay isdhaha rabaan in la dhaha ama ay isku magacaabaan mar jirto ayaduna khayr lhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayh wasalam nabigeenna hadigiisiibaa ugu khayr badan wado iyo hadyi la qaada bil kaamila nabiga ma dhammaystiran ramadaanka ahayn ah wuxuu ka soomi jiray maalmo maalmana waa afuri jiray ah. qaala musanifu raximah llah <clears throat> xadiidkan muslim baa soo saaray iyo tirmidi jaamiciisa kusoo saaray oo xadiid saxiixa weeyaan qaala xadaanaa cali bnu xujrin isacdiy <clears throat> qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can xumaydin can anas bni malikin anahu anas bn malik su-ila waxaa la weydiiyey can sawmi nabiy nabiga soonkiisi faqaala wuxuu yidhi kaana yasuumu waa soomi jiray min ashahri bisha xataa naraa ilaa aan u aragman u malayno anlaa yuriida inuuna doonaynin an yuftira inuu ka afuro minhu bishii waxba ka afuro inuuna doonaynin baan u malayn jiray bishi maba afuri doonaba wa marra waa afuri jiray minhu min ashahri bisha xaggeeda xataa naraa ilaa aan u malayno u aragno anlaa yuriida inuuna doonaynin an yasuuma inuu ka sooma minhu bishii shayan waxba bishii iska afuri jiray ilaa aanshow maba maba soomi doonaba kadib buu maalmaha ka soomi wa kunta waxaa tahay laa tashaau kaan doonin baad ahaani jirta an taraahu inaad aragta nabigo min alleyli habeenkii musalliyan xaal uu tukanayo ilaa ra'ayta waad arki jirta musalliyan xaal tukanayo walaa naa'iman isagoo hurda inaad aragtana ma doontid ilaa ra'aytahu waad arkaysaa naa'iman xaal hurdo salaadiiba soonkii baa la weydiiyey marka min baabi sakhaa ilcilmi baa la yihahdaa in masalada haddii la weydiiyo faahfaahin iyo wax kale oo qofkan u baahan yahay oo cilmiga ah ugu darto sakhaa ulcilmi weeyaan waana usluub nabigeena sala allah alay wasalam ay saxaabadu ka barteen marka salaad soonkii baa la weydiiyey salaadina waa ugu darayo sidaas uu nabigu soonka u ahaa xaalad muctadil ah oo mutawaasin ah oo aan dhinacna u dheelinin marra uu sooma kolla afuro yuu nabigu salaadan ahaayo habeenkii xillan asagoo taagan baad arki oo tukan xillan isagoo nasanayo oo saaxadaad arkaysaa rasuulka sala allah alay wasalam marka wasadkaasi shareecadeennu mar ku socotaayo ifraad iyo tafriid la-aan in aad tidhaahdo xamaasa intay ku qaado aad salaadii iyo soonkii deena aad aad iyo aad iskugu adkayso hadhowna cajiز iyo futuur intuu imaado aad ka tagtaa la diidaya taasaa la diidi qaala xadaثna maxmud بن غaylan qaala xadaثna abu dawud طayaalisi hishaam qaala xadaثna shucbaة بn الxajaaج الwaasidi can abi bishri jacfar bn abi waxshiya qaala samictu waxaan maqlay buu yihi saciid bnu jubayr min saadaati الtaabiciin buu ka mid yahay xajaaj bnu yuusuf baa dilay ninkii muubiriga ah dhiigi cabkahaa athaqafi ayaa dilay saciid ibnu jubayr radia اllahu canhu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yasuumu kii sooma soonka sunnada ah xataa naquula ilaa aan iska dhahna annaga maa yuriidu maba doonaayo an yufdira minhu inuu wax ka afuro show maba afuri doonaba wa yuftiru waa afuri jiray maalmana xataa naquula ilaa aan ka dhahno maa yuriidu an yasuuma inuu soomo maba doonaayo yacni har si oo laguma baran jiri soon u weeye iyo waa afuran yahay midna ma ahayn mar wuxuu siin jiray nafta iyo xuquuqda kale lagu leeyahay ama reerkiisa ama martida ay ku leeyihiin buu xaqeeda siin jiray xaqii ilaahi iyo cibaadadii iyo daacadiina waa siin jiray marka kulli bi xaqin xaqah qof wax walba oo xaqleh ama axad walba xaq leh xaqiisuu marin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruhbaaniya laa ruhbaaniyata fi lislaam inaad tiraahdo meeshaan baan geli oo cibaado iyo salaad iyo soorun baan ku taagnaani shareecadeena ma qabto wixii farad iyo waajibaad ahaa sidiisaad oola imaan ma sadacta wixii sunan ahna ayaguna sida aad kari karto yaad oola imaanaysaa intaad kala imaan karto ood ka daa'imi karto wamaa saama ma soomin nabiga calayhi salaatu wasalaam shahran bilkaamilan dhammaystiran mundu qadima almadiina madiine markuu soo galay laga bilaabo ilaa ramadaana mooyeene ila madiine markuu soo gala marka maaha macnaheedu inuu maka markuu joogay uu soom badan iyo salaad badan oo khilaafsan madiine u layma ma ahee axkaamta tashriiciga ah iyo axkaamta shareecada waxaaba la dejiyey madiine ah, maka intuu joogay way koobneed tawxiidka iyo usuulu shareecada iyo usuuludiinka usuuludiinka la xoojinayey iyo wixii markaasi tarbiyaad iyo akhlaaqiyaad ku saabsanaa laakiin markii madiine la tegey soonow eh, maxaa ujeeda zakow eh, xaj ow axmaashaa ah, intaas imaatay salaada unbaa un maki ah salaada unbaa maki ah qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar bin daar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiyin can sufyaan athawri can mansuur ibni muctamir can saalim bin abi ljacd can abi salamata azuhri can ummi salamata radia allahu canha um lmuminiin hinda binta abi umaya qaalad waxay tidhi maa ra'aytu nabiya nabiga ma arkin calayhi salaam yasuumu isagoo soomaya shahrayni laba biloodo mutataabicayn xidhiidha ilaa shacbaana shacbaan iyo wa ramadaana mooyeene labadaas bilood wax xidhiidha ayuu soomi jira xidhiirkaa marka shacbaan ramadaan lala xidhiiriyey ma aha kaamil ma aha hadda riwaayada imaan doontay kullahu leh waxaa loo jeeda aqlabiyada aarka shacbaan inteeda badan iyo ramadaanoo hadee rukni ahoo waajib ah intaa unbaa jirta intaa u badan ee isku xigta waa ramadaanoo dhammaystiran iyo shacbaanoo inta badana waa soomi jiray nabiga ala slam inta badan shacbaan qaala abu ciisa tirmidiy wuxuu yidhi hada isnaadun saxiix xadiidkan sanadkiisa waa saxiix oo sidaas markaa uu sanadka kusoo maray rijaashiisaas waa rijaalu saxiix wey dhammaantood maxamed bashaar cabdiraxmaan mahdi sufyaan athawri mansuur ibn muctamir saali bin abi ljacdi abu salama iska dhaf umulmuminiin waa saxaabiyad intaba waa rijaalu saxiix wey buhaari muslimba way ka qaadaan wahaakada sidaasuu qaala yidhi carabi salama isaguna can ummi salama ayuu ka wariyey abu salama iyo saalim bin abiljacd cafwan saalim ninka la yidhahda abiljacdi abu salama ka warinayo xadiidka waxa warin ee musnad xadiidka ah waa umu salama weeyaan warawaa hada xadiia ayru waaxidin qof ka badanna waa wariyayoo can abi salma can caaisha ka wariyey marka darii kale wey darii kaleo waxaa jirta aan dariiqaas saalim bin abiljacdi ahayn oo xadiidka la yidhi waa riwaayatu abi salamata can caaisha walaysa umu salama umu salama ma ahee xadiidka qofka musnadka ee nabiga u tiiriye calayh salaam saxaabiga waa caaisha can inabiy sala allah alay wasalam wayuxtamalu buu ku leeyay marka labadii riwaaya marka ma is-anfinayaan ma tacaarud baa ka jira idiraab baa dhacay baadihi maya kol haddii ay suuroobi karto jamci bayna riwaayaat in la jamciyo la aadi mahayo wixii kasii korreey la aadi mahayo idiraab iyo xadiidku mudarib weeye oo waa daciifna la aadi waahaye oo idiraab waxaa la dhahaa haddii jamca uu suuroobi waayo marka wuxuu leeyahy wayuxtamalu waxaa suuragal an yakuuna inuu yahay abu salamata bnu cabdiraxmaan qad rawaa kii wariyay alxadiida xadiidkani can caaisha inuu ka wariyey mar wa ummi salmatana uu ka wariyey jamiican dhammaantoodba can ay ka wariyeen waa wax iska suuragal ah in labadaba arday waa abu salama saxaabiyaadka iyo ummahaatulmuminiin iyo saxaabada nabigu wax ka baran jiray marka inuu umu salamana ka maqlay xadiidka caaishana ka maqlay labadooda nabiga ay ka maqleen waa suuragal marka waxaba yaraatee tacaarud meesha ma yaalo tacaarud ma yaalo qaala xadaana hanaad bnu sariyin qaala xadaana cabdah bnu sulaymaan can moxamed bn camr qaal xadaana abu salamata zuhri can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi lam ara rasuula allahi sala allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay ma arkin yasuumu asagoo soomaya fii shahrin bil akara wax ka badan min siyaamihi soomkiisa lilaahi alla dartii uu u soomi jiray fii shacbaana shacbaan bilaha ramadaanka mooyaane bilaha kale bil kaga badan yahay soonka shacbaan ma arkin bay leedahay kaana yasuumu waa soomi jiray shacbaana ilaa qaliilan wax yar mooyaane waa soomi jiray bal kaana yasuumuhu kullahu kulligiis buu soomi jiray kulligaasna waxaa weeye ta'kiid lilaglabiya akarkii baa lagu adkeenayaa ee ma aha dhammaan waa la yidhaahdaa shayga akarkiisa iyo badankiisa kulli waa laskaga umbaaraa kulli waa laskaga xumbaaraa xataa qawaacidda kuliyaadka ee fiqiga ahe qawaacidulfiqiga ee kuliyaadka la dhaho waa aqlabi ee kulli ma aha marka aqlabka kulli waa lagu xumbaaraayo way iska banaan tahay marka shacbaan kullow bimacnaa aqlabow riwaayada kale ayaa kuu fasiraysa iyo kuwan soo socda qaala xadaana bishaasi waa bil dadku ay yar haflo ku jiraan oo ramadaanka unbaa ku taagan marka sidaa darteed nabigu wuxuu dhihi jiray alayh salam inaan soomaan jeclahay qaala xadaana alqaasim bnu dinaar alkuufi qaala xadaana cubaydاllahi bnu muusa waطalq bnu qanaam can shaybaan ibn cabdiraxmaan anaxwi can caasim ibnu sulaymaan axwal can zir ibnu xubayshin can cabdillaahi ibni mascuud alhudali radia allahu canhu qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yasuumu kii sooma min qurati kuli shahrin bil kasta biloweeda alaaata ayaama saddex beri buu ka soomi jiri urada waxa weeyaan wejiga dharan xoolaha ayaa qura la yihahdaa nabigana calayh salaam markay saxaabada uu nabigu ka sheekeeyey uu yidhaahdo markuu yidhi wadidtu an alqaa ikhwaanii walaalaha inaan la kulmaan jeclaan lahaa markaase waxay dhaheen saxaabadu awalasnaa ikhwaanaka ya rasuul allah soo annagan kula fadhina walaalaha ma nihin markaasuu wuxuu yidhi idinku asxaabtaydii baa tihiine oo anaga ina dhex fadhiyo oo kiina jaahilka waxbari oo kiina qallocsan iyo kiina baahanba la socdee walaalahay waa kuwa imaan doona ee ay rumayn doonu nabiga sala allah alay waa inagan inagan galabta halka fafadhina ka iyo kuwa imaan doona ilaa qiyaami saaca ikhwaanu rasuulillahi baa sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilahi walaalihii baa nabigu wuxuu jecel yahay tamanina inuna arki lahaa inuuna arki lahaa buu jeclaan lahaa sala allah alay wasalam annagana sidoo kale wallahi inaan inaan aragnaan jeclaan lahaa oo naftii naftaanada iyo maalka annaga iyo ehelka aniga dadka dho dhamma aan ku furanno sala allahu alayh waali wasalam marka rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu saa yidhi yaa waxay dhaheen seed seed ku garanaysaa nabi allow dadaada weli arkin markaasuu wuxuu yidhi ka warraba nin farda leh oo fardihiisii ay madmadow yihiin oo ay farda cadda ku dhex jiraan oo kamaa qaala marka farda faraska wejiga dharan ee xubnaha garan fardihii madoobaasoo lagama garanayo haa saasoo kale imaanayaan buu yidhi ummaddayda iyagoo weji dharan oo xubno garan oo nuuraya wejiga iyo gacmaha iyo lugaha min aahari lwuduu'i waysada raadkeedii dadkii weysaysan jiray alle tukan jiray nabi maxamed baa garanoo hadhow xoodkiisii ka cabbaayaan kuwii kalena waxaa weeyaan asxaabu saqara naartaa saqara la yihahday gelayaan umayat bnu khalaf magaciisay ahaanayaan walciyaadu billah qaala xadaana alqaasim bnu dinaar alkuufi qaala xadaana cubaydullaahi bnu muusa wa dalq bnu qanaam can shaybaan can caasim aan ku noqonnay can zir bni xubayshin can cabdillaahi qaala kaana rasuul yasuumu min qurati kuli shahrin alaatan qurada waxaa layha bisha wajigeeda hore waxaa kaloo la yidhaahdaa habeenadu ayna bisha dhicinayyaalulbiidka jira ayaamulbiid ayaamulbiid waxaa loola jeedaa yani ayaam layaaliyiha albiid habeenada yaa cad oo saddexiy tobnaadka iyo afariy tobnaadka iyo shaniy tobnaadka dayixu ma dhaco salaada subaxbu iyuu markaa iyuu ku gaaraa ayaguna ayaamahaasna waa loola jeedaa waa la waqalamaa waxaa yareed kaana inuu ahaado yufdiru kii afura yowma aljumca maalinta jumcada maalin jumcaha nabigeed inuu afurana waa yareed waa soomi jiray ma aha macnaheedu inuu soonka jumcada uu la gooni yeeli jiray oo keliga la fiirsan jiraye waaba reebay nabiga calayhi salaam saxaabadiisa qaar ka mida markuu haweenkiisa ka mida markuu ay dhaheen waan soomanahay shalay ma soomteen khamiistii maya berri sabti ma soomi rabtaan maya afura buu yidhi nabiga alai salaam in lagu gooni yeelo lama ogolo ee waxaa loola jeedaa haddii uu soomo yowman qabla oo yowman bacda jumcada maalin ka horeysa maalin ka dambaysa waa xaalado qaara maalmaha qaarna isniin iyo khamiis buuba soomi jiray nabiga sal slam oo ayaguna way badneed fadligeedana waa ku sheegay sala allahu aleyh waali wasalam marka ruwaadda saxaabada hadda nin walba wuxuu arkay ama maqlay ama ogaaday yuu noo soo guurinayaa nin walbana waa xaq weeye qaala xadaanaa abu xafs camr bnu caliy qaala xadaanaa cabdullahi bnu daawuud can hawri bni yaziidin can khaalid bni macdaan can rabiicata bni jurashi can caaisha umulmuminiin radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi kaana nabiyu sal اlahu alيه wasalam wuxuu ahaa yataxaraa kii ku dadaala sowma اlitnayni maalinta isniintaa soonkeeda iyo walkhamiis buu ku dadaali jiray labadoodana waa sheegay nabiga alay slam oo sababta sababta xadiidka soo socda ayaa noo caddaynaya qaala xadaana muxamed bnu yaxya qaala xadaana abu caasim nabil ضaxaak bnu mhladin can muxamed bn rifaacata can suhayl bn abi saalixin can abiihi abi saalixi samaan wasmhu dakwaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana nabiya sala اllahu alayh waslama qaal tucradu acmaalu acmaashaa la bandhigaa yowma alinaini walkhamiis isniintii khamiista ee acmaasha la bandhigaa cardigu waa fara badan yahay waa kala duwan yahay galab walba iyo subax walba yatacaaqabuuna fiikum malaaikatun bileyli wamalaa'ikatu binnahaar isniintii khamiiskana waa usbuuci waa wixii taqriir iyo ribood usbuuci ah yaa isniintii khamiista la bandhigaa waxaa weeyaan shahri baa jirta isaguna ama sanawi marka isniintii khamiistaa la bandhigaa acmaasha oo fauxibu waxaan jeclahay an yucrada camalii in camalkayga la bandhigo ana saaiman anoo sooman in camalkayga ilahay loo bandhigaan jeclahay buu nabiga sal allah aleh ali wasalam halkuu ka fiiriya fiir rasuulkeenna yani aniga oo amaashii ah baa la bandhigaya hebel muxuu la maxaa soona maxaa salaada maxaa sadaqaa maxaa zakaa maxaa xaja maxaa silaturixma maxaa birilwaalidayna acmaashii ah, baa la bandhigaya marka soonka oo uu ilaahay subxaanahu wa uu jecel yahay oo u yidhi asyawmu lii wa ana ajzii bihi anaa iska waa la yidhi ayuu nabigu jecel yahay inuu ilaahay la hortago ama ilaahay loo bandhiga subxaanahu wa tacaala qaala xaddaa marka maalmahaasi camal xun oo aan wanaagsanayn qofka inuu sameeyo oo ilahay hortiisa la hordhigo iska ilaaliyo iska ilaaliyo laa siyama waxaa xiqdiga la yidhaahda iyo cadaawadda dadka ay qalbiga iskugu hayaan iyaduna aad iyo aad bay usu xun tahay maalmahaasi haddii la geeyo qofka camalkiisii isaga oo walaalkii waxa ugu haya qalbiga waxaa la leeyahay suga ilaa ay ka heshiiyaan loo dhigaya qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu axmed الzubayr ومxamed bn hishaami qaala xadaana sufyaan can mansuur can khayhamata can caaisha radi allahu canha qaalat kana nabiyu sala اlah alay slam wuxuu yasuumu kii sooma min ashahri bisha asabta sabtiga walaxada axada wاlinayn wa min ashahri bisha alaakhira bisha kalena athulaثaa talaadada wاlarbaca arbacada wاlkhamiis macnaha ayaamulbiidkii bisha ayaamulbiidka ku jira saddexiy tobnaad iyo afariy tobnaad iyo shaniy tobnaadka hadda bishan waxay ku hagaagi kartaa isniin iyo axad iyo itniin kusabti iyo axad iyo isniin bay ku hagaagi kartaa bisha kalena talaado iyo khamiis bay ku hagaagi kartaa marka isku hagaaga isku hagaageen weeye oo hadba maaragtay bisha meesha kaga toosto siyaamu kula alaata ayaam kulli shahr bil walba saddex beri in soomo bil walba in saddex beri laga soomo saddexdii beri sabti iyo axad bay noqon iyo isniin mar mar waxay noqon talaado iyo khamiis bay noqon mar jumcayba ku hagaagi kartaa iyo maalmo kale sidaasaa loo jeedaa marka haddii cibaado mashruuc ah soon mashruuc ah oo ama sanawi ah ama shahri ah ama isbuuci ah ay ku hagaagto sabti ku hagaagto waa la soomi karaa oo sabtida waa kii la nahiyey yuuna soomin hadduu xataa waayo ilaa lixaa shajara cinaba geed maydhaxdii xataa waxaanan hadduu waayo haruugo maalin sabtida intuu ka soomi lahaa intuu soomi lahaa macnaheedu waxa weeyaan yuuna ku khaasiyeelin sabti sabti un ku yaa loo jeedaa laakiin haddii sabtidii ay ku toosto cibaado carafadii baa sabti noqotay caashuuraa sabti noqotay ayaa mulbidilkii baa ku hagaagay markaa maalmaha iyaga ah yaa ku hagaagay waad soomi kartaa dhibaata ma laha qaala xadaanaa abu muscab ilmadiini can maalik ibni anasin can abi nadr abi nadr washmungir ibni malikin can abi salm bn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha qaalat maa kaana rasuulu lahi sal slam mahan yasuumu kiisan fi shahrin bil gudaheed akara wax ka badan min siyaamihi fi shacbaan shacbaan wuxuu kaga badan yahay ma jirin bilaha kale waxaa ku xigtay muxaram shahrullahi almuxaram qala xadaana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana abu dawuud dayaalisi qala xadaana shucbat bn xajaaj can yaziid rishki waa inoo imaan doona qaala samictu mucaadat alcadawiy qaalat waxay tihi qultu licaaisha waxaan ku yidhi akaana rasuulu lahi sal slam ma ahaa nabigu yasuumu kii sooma alaaata ayaamin saddex beri min kuli shahrin bil kasta saddex beri miyuu ka soomi jiray qaalat waxay tihi nacam haa qultu waxaan min ayihi bisha maalmaheebuu kaana yasuumu ka soomi jiray bishaasi saddexda beri xaggee kaga toos kaga jirtay qaalad waxay tihi kaana laa yubaali ooma abayeeli jirin min ayihi bisha maalmaha iyuu saama ka soomo ooma abayeeli jirina bisha inuu saddex beri soomo unbaa isaga muhim u ahayd halka ayaamulbiidkana waa jirtaa laakiin hadduu maalmaha kaar ka hor uu soomo mararka qaaraba ka dambe waa dhacdaa qaala abu ciisa wuxuu yidhi yaziidu rishku ninka la yidhaahdo huwa yaziidu dubaci weeye albasri wa huwa waa nin hiqa ah rawaa canhu waxaa ka wariya oo ardadiisii ka mida ah, shucbatu ibnu wa cabdulwaarid ibnu saciid وxamaad ibnu zayd ibnu dirham وaismaaciil ibnu ibrahim ibnu miqsam وakayru waaxidin qof ka badan oo min alamati amaة اxadiid ka mida ah. wa huwa yaziid اlqaasim weeyaan yuqaalu waxaa la alqasaam wاrishku biluqati ahli اbasra huwa alqasaam weeyaan qasaam ah, marka qaybiya hidibka iyo kawaanlahan waa la dhahaa qasaam qaala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdani qaala xadaanaa cabdah ibnu sulaymaan can hishaam ibni curwata can abihi can caaisha qaalad waxay tidhi kaana caashuuraa bisha muxaram la yidhahdo ama zake la yidhaahdo waatan hadda aan ku jirre dilxijo bisha ku xigtee bisha koobaad ee islaamka weeyaane hadda bishii labayo tobnaad ee islaamkaan ku jiraa kaana caashuuraa marka maalinta bishaasi tobanka ay tahay wey caashuura yowman maalin bay ahayd tasuumu ay soonta qurayshu quraysh fi ljaahiliyati jaahiliyadii islaamka ka hor quraysh way bay soomi jireen oo waxyaalihii baqiyadaha ee diimihii samaawiga ay ka haysteen ayaa yay ka mid ahayd wa kaana rasuulu lahi sala allahu aleh wasalamna wuxuu ahaa yasuumuu kii sooma wixii khayr iyo wanaaga waa kala qayb qaadan jiray qoomkiisa hadday noqoto cibaada soonkaasoo kale iyo salaadaha qaar ka mid ahoo ibraahim miladiisa laga haystay iyo hadday noqoto waxyaalaha cibaadada khayrka kale iyo akhlaaqda wanaagsan ay ka mid tahay in madluumka loo gargaaro daalimka la radiyo xilfulfuduul waa kii ka qayb galay nabiga aleh isalaatu wasalaam shir weyn oo reer quraysheed odayaasha xiyaartaa ka mid a ah, oo ay dhaheen sida nama keento dadka fasaqada ah dalamada ah ee muxuu ahaa dulminayo beydka ilaahay ku dulminaayo dadka qurabada ahee musaafirka ahee xaramka iyo kacbada imaaday ee xoolaha iyo dharka ka siibanaayo aan ka reebno shirkaas isaga meesha lagu fadhiistay ee balla lagu kala galay nabiga isagoo dhallinyaro ah uu ka qayb galay ah, wuxuu dhihi jiray aad buu jeclaan jiray wuxuu dhihi jiray haddii maanta lagu yeeri laha waan ka qayb geli laha buu dhihi jiray waa gaalo waxaa meesha fadhiya ee shiraya maca dalika nabig wuxuu ley waan ka qaybgeli lahaa haddii khayr iyo wanaag laga talinaayo iyo nabadgelyo iyo maslaxo iyo wanaag iyo ummad waxtarin iyo musaacada arrimahaasi waxaa weeya waa wanaag wanaagga unba adiga fiirinaysaa wa kaana markaa caashuura waxay ahayd quraysh baa soo jirta wa kaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa yasuumuu kii sooma asaguna falamaa qadima almadiina markuu madiino galayna saamahu waa sii soomay wa amara wuxuu amray bisiyaamihi in la soomo weliba markuu arkay reer yahuudeed oo soomaayo ay u xaqiijiyeen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam baa soomi jiray oo ilaahay markii uu ka badbaadiyey asaga iyo qowmkiisii banuu israa'iil webigii oo ay ka badbaadeen nahru anniil webiga asaga ee badda ah bad lagu magacaaba waa nahru nayl ay ka badbaadeen ayaa shukran lilah isagoo ilahay ku shukrinaya maalintaa bisha toban bay ahayd muxaram ayuu soomay markaasuu nabi wuxuu yidhi annagaa inaga xaqnimo badan muusa idinka xaggiinna annagaa inaga xaq badan saasuu dhihi jira nabig alayh isalaatu wasalam waa inaga mudan maxaa yeelay ambiyada ikhwatu callaatin buu nabigu alay sl waa walaalo wey waa walaalo tawxiidkaasaa furuucdeedana kala duwanaa meelo qaar marka markaasu wuxuu amray in la soomo oo xataa qofkii saaka wax cunay ha af haysto oo waxba damba cunin buu yidhi waajib bay marka noqotay amarkaasi wujuub weeye wa amara walamru yufiidu lwujuub ilaa ramadaankii uu ka yimid falama fturida ramadaanu ramadaankii markii la farad yeelay kaana ramadaanu wuxuu noqday huwa alfariidatu faradka waajibka ramadaan buu noqday wa turika caashuuraha waa laga tegey waa laga tegey maxaa laga wadaa fardiyadii iyo waajibnimadii yaa laga tegay waajib ma aha laakiin waa sunna mu'akada ah oo dembigii sanadkii horey tegay baa lagu dhaafaa faman shaaa saama qofkii raba waa soomay waman shaaa taraka qofkii rabana waa ka tegaya marka mashiyada qofka laga hadlayo ti eh, ikhtiyaarkeed ibaaxadii mustawidarafaynkeed ma aha ibaaxadii mustawidarafaynkaha oo haddaad la timaada hadday ka tagta isku midkaha ma aha ee waxaa loo wadaa mutanafil baa tahay wlmutanafil amiiru linafsihi agga ajirka ee hawaabka soo ma ajir weyn baa lagu sheegay xadaana muxamed bn bashaar bin da qaala xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy qaala xadaana sufyaan athawri can mansuur ibn muctamir can ibrahim annakaci can calqamata bn waqaas alaydi qaala sa'altu caaishata an weydiiyey radia allahu canha akaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabiga ma aha kii ku khaas yeela min alayaam ee maalmaha shaya wax makuu khaas yeeli jiri maalmo gaar ahoo si gaara ah uu cibaado ugu khaas yeeli jiri qaalad waxay tihi kaana camaluhu diina nabiga camalkiisu daaim buu ahaa daaim mar waa soomaya mar waa tukanaya mar waa qrinaya camalkiisu daaim buu ahaa wa ayukum kiileebaa yudiiqu kara maa kaana rasuulu llah wuxuu rasuulka ahaan jiray calayh salaam yudiiqiki kara cibaadadii nabiga siduu u kari jiray u daaimi jiray leanna cibaadada nabiga calayh salaam maxabo iyo jeceel iyo shawq iyo hilow ayaa u haysay waa jeclaa raqba ayaa ka haysay nabiga calayh salaatu wasalaam marka isaga oo jirkiisa ay ka muuqato in saameyn ay ku yeelatay ayuu nabigu calayhi salaam haddana jeceyl usii qabay sala allah aleh wasalam wahaakada addoommaha ilaahay saalixiinta oo dhanba waa sidaas oo hadday cibaadada iyo taacadu ay ku daa'imaan marka dambe cibaadadii takliifkii iyo mashaqadii intii laga saaro yay waxay u noqonaysaa taaliif iyo iyo shawq taaliif iyo shawq iyo maxaba ayay noqon marka hore waxaa weeyaan kulfa kadibna waxay noqonaysaa ulfa ayay noqonaysaa oo qofka kamaba tegi karaba xataa sheikh islam ibnu taymiya raximah llah markuu salaada subax tukaday ilaa qoraxda kasoo baxdo intaasuu dikriga wadi jiray markaasu wuxuu dhihi jiray haadaa adaa ymi aw quuta ymi kamaa qaal cuntadii maanta quudkaygii weeyaan buu dhiji oo haddaana sidaaba yeelinba maalintaa waxbaa si iga noqoni caafimaadkiisa iyo xayaweynida iyo xooggiisa o dhan ba waxbaa iska dhimaya hadduu cibaadada saa oola imaan waayo marka jismigooda iyo jirkooda ayay raaxo iyo u ahayd wanaag ruuxdoodana adaa qadaa ruux bay ahayd oo qalbigooda iyo ruuxdoodana cuntay u aheed cibaadada iyo khayr iyo wanaag bay u arki jireen qaala xadda meesha munaafiqiinta ilaahay uu ku tilmaamay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yurauuna annaas dadka ha ina arkaan iyo yaanina ceebeen inana canaanan haddaynan ahayn salaadda mayna tukadeen soonna mayna soomeen hadday la imaanayaan agajiid ayagoo hahamsanayao daalan oo dhulka waa ku jiidaaya ayay tagayaan walaa yadkuruuna allah ilaa qaliilan baa layidhi ilahay wax yar mooyaane xusi mahayaan in yaroo dadka tusayaan ma xusi keligood markay noqdaan wax kale ku mashquulsan yihiin qaala xadaana haaruun binu isxaaq qaala xadaana cabda bnu sulaymaan can hishaam bn curwata can abiih can caaisha radi allahu canha qaalat dakhala calaya rasuulu llahi sala allah aleh wasalam rasuulka ilahi baa ii soo galay tiri caaisha walxaal cindii imra'a ah, haweenay agtayda ay joogto faqaala wuxuu yidhi man haadihi midda waa middan waa fuduul ma aha reerkaada oo islaan la fadhido ama xaaskaada oo islaan la joogto haddaad aragto inaad tira waa tuma ma aha fuduululkalaam iyo muxuu ahaa afdheeran iyo fuduul ma aha sax baad ku tahay gurigaada daakhil iyo khaarij wixii soo galay wixii ka baxa mas-uuliya xil kaa saaran yahay wixii wanaagsanna waa la soo dhaweyn wixii xumaanna waa layska owdi oo waa laska xijaabi layska xijaabi waxaaba dhici karta habal falfalleya inay tahayba sixirka iyo shacwadada iyo mingiska caanku ah inay tahay dhici karta midaasoo kale marka inaad qoolkaa kala kacdo oo iska fogaysaa loo baahan yahay reerkaada ka sarjarto dib damba ha u imaan inaad tiraahdo mid xan iyo xumaan iyo isku dir un la wareegi ayaa laga yaaba inayba jirtaba ah, marka way dhacaan hawow arrimaha noocaas kale way dhacaan ah, way dhacaan aniga hadda way soo martay haween caano noo kekeeni jirtay mar allaa markay imaado hal saac waa inay reerka fadhido oo ay ka sheekayso wax alla wixii muxiidkaa iyo wixii aragtay waxay maqashay wixii la yidhi marka ilaa aan idhaahdo mar dambe arrintaas meesha hala imaan aan ka idhaahdo ilahay waa naga badbaadiyay dib damba naguma soo noqonin aanina waa hellaa faqaala man haadihi middan waa tuma marka waxaa weeyaan nabiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam maryaman wuxuu ku yidhi anna laki haada anna laki haada iyo man haadihi middan waa tuma arrimahaas waa loo baahanya ogaada dadka qaar baa laga inay dhahaan masire iyo wax saas oo kalea ah. maseerkaa waa fiican yahy kii ficnaa wey qultu waxaan idhi fulaanatu heblo weeye nabi allow laa tanaamu leyl ma aha naag xun naagtan waa gabadh fiican oo laa tanaamu leyla habeenkii aan saaxanin habeenkii ma saaxato ah, salaatuleyl bay habenka u taaganta faqaala rasuul lahi sal slam wuxuu yidhi calaykum min alacmaali acmaasha waxaad laasimtaan maa tudiiquuna waxaad kari kartaan wixii aad kari karto oo daa'imi karto acmaasha laazim habeenka o dhan ma fadhiisato ma saaxato sax ma aha arrintaas sax ma aha caawo dhan baan tukan hadhow salaad markay soo dhowdaan saaxan oo salaaddii baa iga tegi baa ka imaanaysa hadhow inaad kari weydo naftaa ay daashaa ka dhici karta arrimaha lama rabo fawallaahi baan ku dhaartay laa yamalu llaahu alla ma nogo xataa tamalu inaad ka noogtaan malalka xagga alla noo nisbeeyey subxaana waa mid ilaahay subxaana wa tacaala asaga laayiq u ah mid cajis iyo daal iyo noogideennoo kalea ma aha subxaanah waa ka nasahan yahay sifaatkiisa oo dhanba waa kamaal laa taakhuduhu sinatun walaa nowm ilaahay lolmo iyo hurdo midnama qabato iyo cajis iyo daal midnaba ee waxaa laga wadaa ilaahay ajirkiiyo hawaabkii nagama goynay nagama noogaayo mid ilahay u cununta unbaan ku marayna amiruuha kamaa ja'ad xataa tamallu idinka inaad ka noogtaan marka adiga noogto ood cibaada ka tagto dee adna ilahay waa kaa joojinaya albaabkii kuu socday ee ajir iyo tawaabka waa lagaa goynaya wa kaana axaba dalika ilaa rasuuliillah nabiga calayh salaam wuxuu ugu jeclaa arrinkaas axaba dalika ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa axaba dalika arrinkaa midkuu ugu jecel ilaa rasuuliillah aladii midka yaduumu calayhi saaxibuhu aladii camalkiiba ugu jeclaan jir yaduumu uu daa'imo calayhi camalkaasi saaxibuhu saaxiibkiisa camalka saaxiibkii u daa'imo uu nabigu jeclaan jiray khayrulacmaali maa daawama bihi saaxibu waynqal haba yaraadee saddex ragcadood oo witr adoo ah aan ka tegin weligaa yaa kuu dhaanta intaad kow iyo toban tukato inaad haddana habeenka dambe ka tagto ah, waa kii dhihi jira nabiga alayh salam cabdullahi bn camr bn caas markii la keri waayey cibaado badni soom badni salaad badni qira'a badni yaa cabdallah laa takun mila fulaan hebeloo kale ha noqonin fainahu kaana yaquumu leyl fatarka qiyaam leyl intuu salaatuleilka isbaray buu marka dambena ka tegay marka wax yaroo daa'imtaa la rabaa ha ka tegin ama wax dheeroo dhexdhexaada ah, ko iyo tobanka haddaad daa'imi karto waa fiican tahay fabiha wa nicma xadaana abu hishaam maxamed bnu yaziid الrifaaci qaala xadaana ibnu fudayl maxamed bnu fudayl ibnu hazawaan can axmed sulaymaan bni mihraan can abi saalix isamaan qaala sa'altu caaishata waxaan weydiiyey waa uma salama laba haweenoo ummahaatulmuminiinka ka mida xaasaskii nabiga ayulcamali camal la sameeye keeba kaana axaba ilaa rasuula nabiga ugu jeclaa calayh salaam qaalataa waxay dhaheen labadaba ay ka xifdiyeen nabiga maa diima calayhi wixii la daa'imo wa inqalla haba yaraade eh qaala xadaana maxamed bin ismaaciil bukhaari qaala xadaana cabdullahi bnu saalix samaan qaala xadaana mucaawiyata bnu saalixin can camr bni qaysin annahu samica caasim ibnu xumayd buu maqlo qaala yidhi samictu cawf binu malik alashjaci radia allahu canhu yaquul isagoo leh kuntu waxaan ahaa maca rasuuli illah nabiga maciisa calayhi salaam leylatan habeen fastaaka nabiga waa cadayday waa rumayday markuu soo tooso waa rumayn rasuulka calayh salaam waa xilliga rumayga uu mu'akadka yahay ay ka mid tahay fastaaka waa rumayday uma tawallaa waa weysaystay uma qaama waa istaagay yusallii xaaluu tukan faqumtu waan kacay buu leehay maalik cawf bnu maalik macahu nabiga maciisaan la istaagay fabada'a nabigu wuxuu bilaabay qiradii faatixada kadib fastaftaxa baqara baqara ayuu ku furfurtay falaa yamuru biaayati raxma aayad naxariis ka hadlayso ma soo marto nabiga calayh salaam ykhtasu biramatihi man yasha oo kale yakhtasu biramatihi man yashaa ilaa waqafa intuu istaagu fasala weydiisanoo allahuma inaa nasaluka biraxmatik ayuu dhihi jiray walaa yamuru biaayati cadaab aayad cadaab ka hadlaysa qur-aanka waa ku badan tahaye ma soo marto ilaa waqafa waa istaagi jirayoo fatacawada nacuudu billahi min annaar allahuma asrif cana cadaaba jahanam ina cadaabaha kaana qaraama ilaah buu ka magangeli jiray uma rakaca markaasuu rukuuc jir marka qur-aanka uu akrinaayo nabigu yuu la socdaa macnihiisa waxa uu fari iyo wuxuu ka reebi iyo wixii duco iyo allabari oo ku jiru la socdaa nabigu uma rakaca waa rukuuc jir famakata waa ku nagaaday raakican xaaluu rukuucsan yahay biqadri qiyaamihi intuu taagnaa oo kale oo baqara dhan ayuu haddana rukuucsanaa wayaquulu wuxuu dhahaya fii rukuucihi subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama ifaatka ilahay sifaat ljalaal wey ifaatka waa idilba sifaat ljalaal diljabaruut allaha jumruutu saaxiibka min aljabri jabrigaas marka jabbaar allaha kabah awliyadiisa kabah ama m jabbaar saaxib alqabda walbadsha qabashada u saaxiibka ee jabaabiradiiy gaalada qabta walmalakuut allaha cadamada u saaxiibka ahee mulkigiisa meel walba uu wada gaadhay waalkibriyaa allaha kibriyaha u saaxiibka ahoo axadkii kula dooda uu cadaabi oo kibir iyo santaag sheegta axad ilahay ka koreeya ma jirto waalcadama allaha cadamada iyo weynanka u saaxiibka ah fii daatihi wa sifaatihi ifaatu waxaa la dhahaa aljalaal baa la dhahaa ifaat ljamaalna waa iyaguna waa sifaatka kale ee raxiim iyo ra iyo xaliim iyo cafuw iyo inaka cafuwun tuxibu lcafwa sifat ridaa iyo sifat lmucaafaat iyo walidalika nabiga calayh salaam sifaat ljamaal yuu magangeli jiray wuxuu ka magangeli jiray sifaat ljalaal ayuu ilahay ka magangeli jiray allahuma inii acuudu salaatuleilkii markuu tukanayo isagoo sujuudsan caaisho maqashay intii raaraadisay ayay mooday meel kale inuu aaday ya waxay maqashay asagoo leh allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka laa uxsii hanaan calayka anta kama atnayta calaa nafsika allahuma inii acuudu biridaaka ridaa waa sifo ilahay leeyahay sifatu ljamaal yaan magan gelayaayo min sakhatika wabimucaafaatika aan magan geliyo min cuquubatika waa laba sifa zamanka labadaba ilaha iskale cuquubada iyo cufuwiga ridaha iyo sakdiga saas iskale marka diljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaa wاlcadama intaasuu ku celcelinaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam aqrab maa yakunu cabdu fii rabbi wa masaajid e, rukuucduna iyadana waa waa ducadan labadaba waxaa ku aroortay adkaartana ku aroortay maca dalika tanuu nabiga alay slam doortay uma sajada biqadri rukuucihi intuu rukuucsana wax dhan wayaquulu wuxuu lahaa fii sujuudihi subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama waa tii oo kale ah, marka waa tan midaan ka ishaarayayoo aqrab maa yakunu cabdu fii rabbi wa masaajid markuu sujuudsan yahay yuu addoonku rabbi ugu dhow yahay waxaa soo aroortay ducada badiya haddaadan ducada badanin oo ducada meesheedii adkaarta geliso tasbiixii baad gelisay tasbiix iyo taxmiid ayaad gelisay iyo tamjiid ilahay inaad maarata una subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar iyo kuwan hadda subxaana rabbi idi ljabaruuti walmalakuuti walkibriya walcadab yaad gelisay wixii aad weydiisan laheed ilahay wuu kusinayaa ah, man shaqalahu dikrii can mas'alatii acdaytuhu akara maa ucdi saa'iliin baa soo aroortay qofkii dikrigeyga u mashquuliyo su-aashayda ka mashquuliyo waxaan siinayaa kuwa saa'iliinta wax weydiisa waxaan siiya ka badan baan siin ka badan baan siin uma qara'a wuxuu akriyay ragcaddii labaad aala cimraana uma suuratan suurad kale suuratan suura yafcalu midla dalika sidaasuu samaynaya nabiga sala alla alay wasalam wa ka hadyigii nabiga alayh salaam baabu maa jaa fii qira'ati rasuuli illah rasuulka qiradiis sala allahu alay ali wasalam qirada nabiga calayh salaam hadday noqoto sawdka kor loo qaado ama hoos loo dhigo iyo hadday noqoto wuquufta iyo muduudda qur-aanka muduuddiisa iyo wuquuftiisa meelaha la istaagi iyo tartiilkiisi iyo sawdka oo la qurxiy iyo arrimahaas hadda laga hadlayaa ayuu nabiga sala allah aleh wasalam cinaayo siin jiray ihtimaam gaara iyo si gaara u daryeeli jiray qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiilin qaala xadaanaa layt bnu sacd ibn abi mulayka can yacla bni mamlakin anahu sa'ala wuxuu weydiiyey uma salma hinda binta abi umaya can qira'ati rasuuli illah qiraadii nabiga calayh salaam faida hiya tancatu waxay tilmaamaysaa tancatu nacti mataqaana nacti iyo sifi iyo naxwada sidii oo kale weeye faida hiya tancatu waxay tilmaamaysaa oo sifaynaysaa qira'atan xaalay tahay qiro qiradii nabiga tancatu waxay tilmaamaysaa qiradii nabiga qira'atan xaalay qiro tahay mufasaratan la fasiray xarfan xarfan loo fasiray ah, qiro la fasiray wey qiradii nabiga alay slam oo haddii qofka uu ilaaliyo wuquufta meesha lagu istaagi qur-aanka iyo meesha laga inqiraaqiya laga bilaabi uu ilaaliyo tafsiirkii aayadda wayba soo bax banaankai soo istaagaysaa waaba fahmiba waa qira mufasara qira mufasara wey inti jumel oo israacsan intii macnaha wada socda markaa qofka u akriyo oo uu istaago halkii laga bilaabanaa ka bilaabo waxaa weeyaan qiradaasa waxa la dhaha qira mufasara ah. macnaha qofka yaqaana qur-aanka tadaburkiisii intuu tadaburo ayaa tafsiirkii iyo macnihiibuu la soconaya xikmada qur-aanka laga leeyahay qiraa'adiisana waxaa weeyaan in la tadaburo oo macnaha la dhuuxaansado oo iimaanka uu kordhiyo wax iska ka bedelo taasaa qur-aanka lagu talagalay kitaab anzlnah ilayka mubaarak wey yadabaru aayaatih xadaana maxamed bn bashaar bin dar qaala xadaana whb bn jariir ibn xaazim qaala xadaana abi an qataada qaala qultu lianas bn malik waxaan ku yidhi kayfa kaanat qira'atu rasuuli illaah rasuulka ilahi qiradiisa ee sal slam sala allahu aleyh waali wasalam faqaala wuxuu yidhi maddaa mad bayeed mid jiidan madka waa fii maxali lmad wey meesha madka unbaa la madi ee meel kasta qur-aanka lama mado muduuduna waad garanaysaano quraabaa tihiin dhammaantiin inay meesha fadhiyeen waa anwaac iyo noocyo kala duwan ah, noocyo kala duwan weeyaan oo kala dhaadheer oo kala badan ah, mid baa iska dabiici ah mid baa kada mid baa eh, gaaraya xarakaadkiisa ilaa sita ilaa akhirih wa kuwa marka maddan fii maxalihi meeshiisi un baa lamadaya wey meeshiisi baa lamadaya ah, marka wuxuu ka sheegay sifaatka qirada nabiga alayh salaam mid kamida uu sheegay wey macnaha int kuwii kale oo hadday noqoto taxsiinu sawtkii iyo gunadii iyo ay noqoto ayana waa gaara way jirta qal xadaana caliy bnu xujr qal xadaana yaxya bnu saciid اlmawi can ibni jurayjin can ibn abi mulaykata can umi salma qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala اllah alay wasalam wuxuu ahaa yuqaicu qira'atah qiradiisa waa googoyn jiray oo aayadda dhammaadkeeda dhammaadkeedaba waa ku istaagi jiray aayadda markay dhammaato middan kale madaxeeda ayuu haddana ka bilaabi jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waa wakaa taqdiica intaan araxmaan raxiimna gaarin bu halkaa ku istaagay uma yaqifu waa istaagi uma yaqulu araxmaan araxiim uma yaqif waa istaagay wa kaana yaqra maliki ywmiddiinna waa akhrin jiray maaliki ywmiddiin iyo maliki ywmiddiin qira'ataani sabciyataani mutawatirataani waaye maaliki iyo maliki labadaba way banaan tahay uraaseena malen qaala xadaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaana leyt ibnu sacd can mucaawiya bnu saalixin can cabdillaahi bn abi qaysin qaala sa'altu caaishatan su'aalay radia allahu canha can qira'ati nabiy nabiga qiradiisa akaana yusiru bilqira'a qirada miyuu siraysan jiray hoos muu arin jiray am yajhar mise wuu la jahri jiray habeenkii salaatuleilka markuu tukanaayo ma kor buu u qaadi jiray qirada mise hoos qaardu waxay tihi kullu daalika labadaasba qad kaana waa dhacday qad kaana wuxuu aha yafcalu kii sameeya oo qad kaana rubamaa asara inuu siraysto waa dhici jirtay wa rubamaa jahara inuu la jahrana waa dhacday faqultu markaasaa waxaan idhi buu leeyahay cabdullahi bin abiqays wey alxamdu lilah ilaah maal iska leh aladii jacala nooga yeelay fi lamri amarka diinta sacatan waasac ilahay umuurta diinta waasa noga dhigay oo cariiriba ma jiraba haddaa rabto kor u qaada baa hadaa rabto hoos u dhig laakiin koruqaadidaasi ma aha koruqaadid oo iscaaj ama dadka toosini ama dadka wareerin ma aha ama ka tukanaya waswaasini waa koruqaadid asaga ismaqashiin mararka qaarna qofka ag fadhiya uu maqlaya rasuulka sala allahu aleh waalih wasalam amaa inaad kor u qaaddo qorada oo bannaanka lagaa mamaqlo ama dadka jiifay ay hurdadii ka kacaan taas ma sax maaha ama kii tukanaya ama akhrisanaya uu tashwiish galo sax maaha waa inaan qofna lagu dhibin laa darara walaa diraar ayuu nabiga sala allah alay waalih wasalam markaa dhexdhexaad baa la rabaa mar uu nabiga calayh salaam saxaabadiisa oo tukanaya uu marmaray uu saa u dhexmaray masaajidkii iyo agagaarkii iyo wuxuu maqlay abubakar oo tukanaya oo hoos u akrinaya cumar oo kor u qaadaya riwaayada ayada bacd ahilcilm waxbay ka sheegaane markaasuu xadiidkuwaaga bariy wuxuu yidhi haye abubakar hoos baad u dhigaysay waa seqirada markaasuu wuxuu yidhi laqad asmactu man naajaytu axadka aan la faqaayo la hadlaayo allah ah waa naqshyaani ilaahay baan mid tukanay ilahayna maqashiyi maqal wax ka qarsoon maba laha cumara waasi adigana markaasu wuxuu yidhi uuqidu lwasnaan wa utridu shayaan aniga wuxuu yidhi midka jiifa ee salaatuleelkii ka tegay ee suxuurti hurda kaasaa raba inuu kacoon toosiiyo shaydaankana waan fiijinayay buu yidhi marka cumar waxaa lihi hoos u abubakar rasnoole ee kor oqaad baa layidhi dhexdhexaadka fiican qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana leyt bnu sacd can mucaawiyaa bnu saalixin maawiyata bni saalixin can cabdillahi bn abi qaysin qaala sa'altu caaishata an weydiye can qiraati nabiy nabiga qiradiisii akaana yusiru biqiraati am yajhar qaalat kulu dalika qad kaana yafcal qad kaana wuxuu ahaa rubama asara rubama jahar faqultu alxamdu lilahi aladi jacala fi lamri wasica qaala xadaana maxmud bnu haylaan qaala xadaana wakiic bnu jaraax qaala xadaana misxa bnu kidaan can abilcalaa alcabdi can yaxya bni jacda can ummi haani binti abi aalib fakhita radia allahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa asmacu tii maqasha qiraa'ata nabiyi nabiga qiradiisaan maqli jiray calayhi salaam bileyla habeenkii wa ana calaa cariishii anoo cariishkayga ku jira buulkayga ama gurigaygii ama sariirtaydii marka waa inuu ka fogeen oo u dhowaa qaala xadaanaa maxmuud binu khaylaan marka uu habeenkii habeeno u martiyey baa jirtay oo markuu ugu tagay nabiga alay salaam marka inay dhinaceedana ka saaxibtay nabiga dhinac ka jiifay guriga xadaanaa maxmuud binu khaylaan qaala xadaanaa abu daawuud adayaalis qaala xadaanaa shucbat bnu xajaaj can mucaawiyata bni qura qaala samictu cabdallahi bnu muqafalin yaquul ra'aytu nabiya sala allahu caleyh wasalam baan arkayoo calaa naaqatii hashiisa isagoo saaran hashiisa cadba aheed ayuu fuulay yowma alfatxi maalintii maka la furtay fatxu maka sanadkii sideedaad ee hijrada nabiga calayh salaam wa huwa yaqra'u asagoo akhrinaya inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allahu ma taqadama min dembika wama ta'ahar suuraddaasuu akhriyey bilowgeedaasuu bilaabay o akhriyey oo waday qaala faqara'a waa akhriyay suuraddaasi warajaca waana celceliyey tarjii tarjiicu qira'a tarjiicaasi qaar waxay dhaheen taxsiinu sawt sawtka luqunxiya laga wadaa qaarna waxay dhaheen waa taxsiinu sawti maca tardiidin tardiidi tardiid oo yani sawtka lagu celceliyo halka cunaha lagu celceliyo oo de wixii ka suuroobi karta weeye in lagu celceliyo ayb faqara'a warajac suuraddaasu nabiga akrinaya waa ishaaro suuraddan waxay soo degtay markuu nabigu maka kasi sulxu xudaybiya cumrat xudaybiya markii nabiga loo diiday maka inuu galo dhexda sii socday iyo soo degtay waa kii cumar nabiga ugu bishaareeyey ee dhihi jira fatxun huwa yaa rasuul allah ma fatxigii ka hadlaysa haa uu dhihi marka haddana munaasabadeedii baa la joogaayo makaa la furtay wacdigii ilaahay siduu ilaahay u injaaziyey ee ballantii uu galay ee addoomihiisa u qaadayna uu oofiyey ayuu nabiga calayh salam ku dul akrinayaa saxaabadiisa qaala ina maka la furi doono gacanta muslimiinta soo geli doonto isagana nabiga ilahay dembigiisa hore kii dambaba u dhaafay qaala wa qaala mucaawiyatu bnu qura wuxuu yidhi lowlaa an yajtamica annaasu calaya dadka inay igu soo aruuraan haddaana ka yaabaynin la waxaan gudageli lahaa lakum idinka fii dalika sawti sawtkaa nabiga ka maqlay ayaan akhrin lahaa aw qaala laxna laxnigaasi nabigaasa kama maqale cabdullahi bn muqafal buu ka maqlay cabdullahi bn muqafal sawtkii nabiga u akhriyey tarjiici buu u marka mucaawiyana wuxuu le annaga waan akhrin karaaye dadkaan ka yaabi inuu jug igu soo yaaco oo sawdkayga iyo lala yaabo yaan ka yaabay buu yidhi xadiid bukhaariy muslim ay soo saareen weeye marka de wixii aad ka yaabaysa in lagu aafoobo ama maarata riyaa iyo sumco kaa noqoto ama ummadda ay isku maarata jajabiso waa inaa iska dhaafto muxaadaradaada dad ku dhimanayaan ka waran muxaadaradaada haddii lagu dhimana marka laisku imaado ummad ay ku baabi'i iskaba joog qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana nuux bnu qays alxudaani qaala an xusaam ibni misk misak can qataada qaala wuxuu yidhi maa bacaa allaahu nabiyan ilahay nabi ma soo saarin ilaa xasana wajhi buu soo saaray mid weji quruxsan nabiga qurux badan buu ilahay nabi ka dhigan jiray xasana sawti sawtkiisana uu quruxsan yahay wa kaana nabiyukum nabigiina wuxuu calayh salaam xasana wajhi mid weji quruxsan bua qurux badan quruxay ku dhantay xasana sawti sawtkiisana uu aad quruxsan yahay wa kaana laa yurajic tarjiicna ma samayn jirin qiradae eh, qira tardiid iyo celcelin lahayn ayuu akrin jiray oo maal aan ahayn xadiidku daciif weeyaan ninkaa la yiraa mursal weeyaanoo xasaan ibn waa daciif jiddan riwaayadan soo maray ee saxiixa ahayd ee bukhaariya muslim ay isku raaceen min riwaayati cabdullahi bn muqafal ayay khilaafsan tahay baabu maa jaa wuxuu ku soo arooray fii bukaai rasuulillah oohintii nabiga alayh salaam hadduu nabiga calayh salaam uu akrinaayo qur-aanka ama uu ma ahe kuwaa ka horeeya qala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qala xadaana yaxya bnu xasaan qala xadaana cabdiraxmaan bn abi zinaad can camr bn abi camr can cikrima can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal kaanat qira'atu nabiy nabiga qiradiisa waxayd calayhi salaatu wasalaam rubamaa yasmacuhaa inuu maqlaa dhici jirtay man fi lxujrati dadka qolka kula jira caashi iyo haweenkiisa ay ka mid yihiin wahuwa isagoo fi lbeyti guri ku jira ah, man fi lxujrati wahuwa fi lbeyt yaani guriga isagoo ku jira qol kamida guriga qofka ku jira waa maqli jiri guriga guud iyo qolalkii qofka qolka ku jira waa maqli jiray mararka qaar marka kan waxaa weeyaan ah, abu daawuud baa soo saaray baabu maa jaa fi bukaai rasuul ohinta nabiga calayh isalaatu wasalaam qirada akrinteeda waa ku ooyey hadduu asaga akrina iyo haddii lagu akriyaba labada way dhacday raxmad uu u naxariisanayo qaar saxaabadiisa ka mid ahoo dhintay oo uu nabiga ku ooyey qaar ehelkiisa iyo duriyadiisa iyo kamida caruurtiisa oo uu ku ooyey nabiga calayh isalaatu wasalaam raxmatan naxariis daraaddeed marka ooyintu raxmad baa keentaa shawq iyo hilowna wuu keenaa khawf iyo khashye iyo cabsi allana way keentaa inta boolala ooya a imaan doonaa intaba xadaana suwayd bnu nasr almarwazi qala xadaana cabdulahi bn mubaarak almarwazi can xamaad bn salamata can haabit bn aslam can muطarifin wahuwa ibn cabdilahi bn shakiir cabdulahi bn shakiir can abiihi abihiisa cabdulaahi ah qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan u imaade wahuwa yusalli isagoo tukanaya walijawfihi calooshiisa iyo xabadkiisana wuu u sugnaaday aziizun guux ka aziizilmirjali dheriga shubaalinaya guuxiisoo kale min albukaai ohim xaggeed marka dheriga dheryaha qaar baa markii de cuntada iyo wax lagu rido ama misagada ama galaydii waa ay karayso si fican korkorkorkor buu dhahaa wuu shubaaliyaa halayaan iyo shubaalintaas sawd baa marka la maqlayaa saasoo kale markuu nabiga salaada tukanayo sawdkiisa nabiga calay salam oohinta nabigu waxay ahayd ka saasuu leeyahay ibnuqayim aljawsiya sida qosolkiisa uuna qahqahqah u ahayn oo sawd u lahayn ee muusaad u ahaa iyo oohintiisa nabiga calayh salam waxay ahayd in iyo xabadkiisa oo guux laga dareemay iyo waxyaalahaas baa laga garan jiray rasuulka sal la sl dhawaaq iyo qaylo ma aheen marka waa ooyi jiray cabsi allow ka baqaayay iyo showq iyo maxabo ilahay uu u qabo ayuu la ooyi jiray qirada uu akrinaya qur-aankaas qaala xadaanaa maxamuud bnu qaylaan qaala xadaanaa mucaawiyata bnu hishaam qaala xadaanaa sufyaan can acmash can ibraahim anakaci can abida cabiida bn camr asalamaani can cabdillaahi bni mascuud alhudali qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llah rasuulka ilahi sal slm baa wuxuu igu yidhi iqra' calaya ibn mascuud igu akri waa nin qiradiisa raalli laga yahay oo qur-aanka yaqaano oo saxan carabkiisa markaa nabigu wuxuu lehy igu dul akri faqultu adka qirada ma aha tii oo wa la baraaye wa laga saxayo ma aha waa mid nabigu u jeedo inuu ku macaansado oo tadaburo oo khushuuciyo uu ka dhaxlo muxuu ahaa shawq iyo hilow iqra' calaya igu dul akri faqultu waxaan yaa rasuul allah aqra'u calayka maadaan kugu dul akrin wa calayka korkaadana unzila lagu dejiye nabi allow sanadkaasi dahabiga iyo silsilada dahabigaba haysataan allah kugu soo dejiye jibriil kugu soo dhiibaye annaga saan kugu dul akrinayna qaala nabigu wuxuu yidhi ini uxibu waxaan jeclahay an asmacahu inaan dhagaystoon maqlo qur-aanka min hayri qof aan aniga ahayn aniga in badan ina barayo ina barayo ni akriyaya inaan inaga dhagaystaan jeclahay faqara'tu waxaan akriyey suurat anisa suuraddaasuu bilaabay ah, isaga bilow inaan la dhihin bay u eg tahay oo isaga uun iska qiyaastay iska bilowday mararka qaar qur-aan akhri haddii lagu yihahda marra waa lagu xadidi min marra waxaa la wadaha akhri oo xor baa tahay marka aqri suurata musa oo suurad axkaam badanah aad iyo aad u axkaam badanah ayuu bilaabay axkaam fara badan iyo wacdi iyo waciid fara badan bay xumbaarsan tahay suuradda iyada ah gaar ahaan haweenkii baa loogu magacdarayoo wixii xuquuq ay lahaayeen oo jaahiliyada iyo gaaladu ay duudsiday iyo xuquuqdoodii oo dhanba qur-aanku wuu usoo dhiciyey oo suuraddaa lagu dhegdhigay hadday noqoto meherkoodii iyo hadday noqoto dhaxalkoodii iyo hadday noqoto dhaqankoodii iyo hadday hooyo tahay ama ay zawjo tahay ama ay gabar tahay intaba xuquuqdeeda mutakaamil miyo maalinta ay dhalato iyo inta ayay ka noqonaysa ka dhimanayso intaasa saa loo garab taagan yahay suuratu nisa baa bannaanka soo dhigtay marka kuwa aan waxba garanayn ee shaydaanku uu dhagaha kaga kaadiyey ku ciyaaray ee calan beena loo babiyey calan beena loo babiyey ee shaydaanka iyo gaaladu ay rabaan inay cirdigoodii sharaftoodii karaamadoodii ay meel cidlaa dhigaan oo sharafta ilaahay uu siiya qaaliga ah raqiis ay ka dhigaan kuwaasaa intay wax ku sheeg sheegaan bay deena run moodaan oo meelaha deena meel cidlaha ku dhacaan wa ilaa shareecadeennu haweenayda waa duratun masuuna jawhar la ilaaliyey oo nadiif ah oon saxar loo ogolayn wey xataa balagtu saan suuratu nisa u ahrinaya waxaan gaaray fii qowlihi tacaala waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida halkaasaan gaaray buu aayadda afartan iyo koowaad wey intaasuu akhrinayey cabdullahi bin mascuud Ah, fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiida waa masalo taabanaysa mowqif cajiiba nabiga calayh salaatu wasalaamna si gaara ah u taabanaysa xilka u yaalla iyo mas-uuliyadda saaran iyo inaan laga hadhaynin ilaa qiyaamaha markii la taga xataa makhraati inuu ka noqdo dadki inuu gaarsiiyey lagu makhraati furi doono ama uu ku makhraati kici doono arrimahaasuu nabiga tasawuray calayhi salaatu wasalaam cajiib leh qaala faqara'tu fara'aytu waxaan arkay caynay rasuulillaah labadii nabiga oo tahmiilaan tadriifaan qulqulaya ilinka socota ayaan arkay ah, jooji buu yidhi nabiga mimbarku ku fadhiyey isagana hoos fadhiyey saasaan u fiiriyay markuu jooji yidhio ilinta nabiga alay slam oo ka socota ayaan arkay buu yidhi taar fi quraan quraan ku taauray sal la alay waslam qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana jariir can caطaa ibn saaib can abi can cabdillahi bn camar qaal inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay yowman maalin waa maalintuu ibraahim dhintay wiilkii nabiga ibraahim aha maalintuu dhintay ba qoraxda madoobaatay markaasay waxay dhaheen ibraahim bay la madoobaatay dhimashadiisa tii nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam soo socota calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga qoraxdii madoobaatay waxaan hadda qorax madoobaadka ee hadda dhallinyaradanba ay intaasoo jeer arkeen iyagoo noonool ma jiri jirin watigii hore watigii hore ma jiri jirin xataa odayaasha hadda nool wax qorax madoobaadkii bayba taarikh dhigtaanba qorax madoobaadkii hadda qorax madoobaadkaa taarikh ka dhigan kara waa tee sanad hore ama sanad walba iska madoobaata hadda aakhiruzamaan baa la joogaa weliin bay qoraxda iyo dayaxii laisku dhufanin oo una deena khasafat shaw qamar ay noqonin oo qiyaamihii buunkaa lagu dhicin lagu afuufin xilligii nabiga hal mar bay madoobaatay saddex iyo labaatankii sane nabiga uu rasuulka ahaa nabiga ahaa halkaa mar bay madoobaatay inkasafat ishamsu yowman maalin bay madoobaatay calaa cahdi rasuuli xilligii nabiga faqaama rasuulullah nabiga calayhi salaam baa istaagay yusallii xaaluu tukanayo salaatulkusuuf baa la dhahaa xataa lam yakad ilaa una sigin yarkacuni rukuucaba lam yakad oo kaada waxaa la yidhaahdaa afcaalu lmuqaaraba markii nafyi la geliyo ibaat bay noqon ah, lam yakad yarkac inuu rukuuca ma sigin waase rukuucay uma rakaca rukuuc falam yakad ma sigin yarfacu ra'sa inuu madax kor u qaado waa uu taagan yahay rukuucda intuu ka istaagay uma rafaca ra'sa rukuucdii kadib lam yarfacu ra'sa min arukuuc baa la wadaa uma rafaca ra'sa madaxii buu kor u qaaday falam yakad ma sigin an yasjuda inuu sujuudo uma sajada sujuudse falam yakad ma sigan an yarfaca ra'sa inuu sujuudii hore ka kaco mudduu sujuudsanaa uma rafaca ra'sa ka kacsi falam yakad ma sigan an yasjuda sujuudii labaad inuu sujuudo mudduu fadhiyey bayna sajadatayn labada sujuudaxooda uma sajada sujuudtii labaad falam yakad ma sigan an yarfaca ra'sa madaxiisa sujuudii labaad inuu kor oga qaado ka saqad fajacala wuxuu gudagalay yanfuku inuu nabigu calayh salaam neef dhabaayo wayabki ooyayo oohin ah, baa nabiga alayh salaam intaa uu sujuudsan yahay tukanayo oohin bu isu celinaya oohin bu isku celinaya markaa deena khaniin khaniin waxa la yihahdo sanbaaraarka iyo sanka iyo neefti ayaa oo daqdi galay daqdi galay ayaa ka imaanaysa marka neeftaa ka imaanaysa oo marka waa fuufuuhu buu leeyahy sala allah aleh wasalam wa wuxuu leeyahay rabbi rabbigayow sujuudi iyuu saa ku leeyahay alam tacidnii soo wacdi iyo yabooh iyo ballan iimaada qaadin anlaa tucadibahum inaadan cadaabaynin dadka wa ana aniguna fiihim dhexdoodaan ku jiro anoo ku dhex jira inaadan cadaabaynin soo allo imaada ballan qaadin rabbi rabbigow alam tacidnii soo imaada ballan qaadin anlaa tucadibahum inaadan cadaabaynin walxaal hum ayagoo yastakfiruun istikfaar iyo dembidhaaf dhaaf weydiisanayo istakfirullah iyagoo leh cadaabi mahaya soo maadan ballan ii qaadin wa naxnu nastakfiruka waan ku istikfaarsanaynaa oo astakfirullah baan leenahay waana ku dhex jiraa allow marka nabiga alai slam naartii baa loo soo dhaweeyey jahanaba yaan lala soo dhaweeyey nabiga alay slam ilaa uu safkii ka soo baxay oo gadaal u laabtay meeshuu taagnaa uu gadaal ooga laabtay markaasuu aayaddii nabiga calayh salaatu wasalaam aay ilaahay subaa ugu tawasula leeyahay soo maadan dhihin wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum yastakfiruun ilah labada ammaanaan ila umma ummaddan laba ammaan bay lahaayeen oo cadaabka ilahay kaga ilaalinaya mid waa tegay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu noolaa cadaab inuu ilahay ummadda ku halaago <clears throat> ammaankaasi ka haysteen midda labaadee hadhay waa istikfaarta inta dadku ay istafirla astafirullah ay leeyihiin ilahay ku camimi maayo waa ilaalinaya ilaalinayaan marka xalligan hadda lagu jira xaalada culayska waa in istikfaarta la badiyo ah, wayazidkum quwatan ilaa quwatikum ilah leh quwada waxaa kamid a ah, caafimaadka ka ah. jismigaada in quwo yeesho xoog yeelato cudurada ka ilaaliyo istikfaarta lagu helaa tasbiixduna waa soo orortay iyaduna waxyaalaha maarata aafaadka lagu karyeelo ayay kamid tahay oo dacwat dunuun waad garanaysaan laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin markuu yidhi fastajabnaa lah ilahay waa ajiibay waxyaalihii kulmadaana waa ka qaaday marka taasuu ku ducaysanaya wanaxnu nastakfiruk falama sallaa ragcatayn markuu nabigu laba ragcadood tukaday u fiirsa labadan ragcadood waa laba ragcadood iska caadi ah laba ragcadood oo ragcad walba laba rukuuc leh ma riwaayadan walidalika riwaayadan waa riwaayo shaad ah maxfuudkuna waa sida bukhaari ku sugan fii saxiixii ku sugan waa laba ragcadood oo ragcad walbaba laba rukuucay leedahay salaadda salaadda qorax mudoobaadka laba ragcadood ragcad walbaba laba rukuucay leedahay oo markii rukuucda laga kor noqdo yaa qiro lasii bilaabi oo haddana lasoo rukuuci kadib baa la sujuudi wahaakada falama eh, salaa ragcatayni injalat ishamsu qoraxdii baa iftiintay faqaama waa istaagay nabigu faxamid allaha tacaala markuu salaada bogay buu istaagay ilahay buu ku mahadiyey tacaala korahaya waanaa caley allow ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina shamsa qoraxdan aayadda weyn qoraxda lihah waalqamara iyo dayaxu aayataani waa laba aayadood min aayaatillaahi kamid ah oo tusaaya waxdaaniyada ilaahay kow khalqiga iyo koonkao dhanba maamulkiisa inuu axad alla uu ka dambeeyo maamulo aayaat min aayaat illaahi wey laa yankasifaani lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay ibraahim bay la madoobaatay baad dhahday waxba kama jiro laa yankasifaani jaahiliyada qabtay walaa lixayaatii qof dhalashadiisana lama madoobaadaane faida nkasafaa hadday madoobaadaan fafzacuu ilaa dikri illaah dikriga ilaahay ku argagaxa oo salaadaa ka mid ah dikri ilahay badiya meesha xanafiyada ay qabaan xanaaftaa daliishata in dikriga ilahay waxaas ay tahay xadiku saas sheegasheed wey wamaxfudu maa rawahu lbukhaariy fii saxiixi ragcataani likulli ragcatin rukuucan ragcad walba laba rukuuc bay leedahay qaala xadaana maxamud bnu kaylaan qaala xadaana abu axmedin azubayri qala xadaana sufyaan can caطaa bni saib can cikrima can ibni cabaasin qaal akhada rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam nabigaa wuxuu qabtay oo qaaday ibnatan lahu gabarh u dhalay gabadhiisa zaynabaa dhashay marka isagana waa dhalay awow buu yahay zaynabaa dhashay oo ina abilcaas bay ahayd gabadhu taqdii gabadhaasi way dhimanaysay taqdii ruuxaha way dhimanaysay oo nafta ka dhexaysay faxtabanahaa nabiga calayh salaam baa isku dhajiye oo ixtibaan xibniga nabigu saas iskugu dhajiyey calayh salaam marka hore fawadacahu wuxuu dejiyey haddana bayna yadayhi hortiisa ayuu saa u dhigay famaatat way dhimatay wa hiya bayna yaday asagoo dhabtiisa ku jiifta oo hortiisa taalla ayay gabadhii go'day wa saaxad markaasaa waxaa dhawaaqday ummu ayman gabadhii la dhihi jiray khayra ummad ummu ayman usaama binu zayd hooyadiis ayaa ummu ayman la dhihi jiray mawladii nabiga calayh salaam nabigana dadkii xadaaneeyey ee koriyey bay ka mid aheyd hooye ahaan buu nabiga alayh salam u tixgelin jiray xataa way jirtay nabigana waa ka dhegaysan jiray jiray faqaala yacni sala allah aleh wasalam nabigaa wuxuu ku yidhi atabkiina ummaaymana ma ooyeysaa cinda rasuulillaah rasuulka ilah agtiisa miyaa ooyi oohinta dhawaaqa niyaaxa waa dembi wey in nabiga agtiisa lagu ooyana waa sii xun tahay faqaalad waxay tihi alastu araak miyaanan ku arkin adiguba tabkii inaad ooyeyso soo adiga ilmaynay ma adba qaala nabigu wuxuu yidhi innii lastu miihi abkiig ma ooayo oohinta aad ka hadlayso ani ma ooyin inamaa hiya ilintan aad aragtana raxmatu naxariis wey waa naxariis ah naxariistaana qofka ilaahay jeclaado doono qalbigiisa geliyaa ilmahan xanuunka haya iyo warfaadka iyo sakaraatulmowtkan naxariis uu naxariistay buu nabiga la ilmeeyey ina almuumina qofka muuminka bikulli khayrin khayr kulligiibu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaalad kastaba ina almuumina kaainun wuxuu ku sugan yahay bikulli khayrin khayr amarkiisa calaa kulli xaal yani muminka marka laga hadlaayey cajaban liamri lmuumini ina amrahu kullahu lahu khayr amarkiisa oo dhanba muuminka khayr buu yahay haddii uu saraa iyo daraa haddii xaalad fiican iyo barwaaqe iyo nicmo iyo arrin wanaagsan ku jirana khayr bay u tahayoo waa ku shukrin haddii uu dhibaato iyo daraa iyo dhib uu qabsadana nooca ahaadaba dhibaato ay haysatana waa ku sabriyo shukri bay u tahay mara ajru saabiriin buu heli mara ajru shaakiriina buu helaya weligiiba walaysa lahu ila mumin muminka unbaana hela ina almuumina bikulli khayrin khayr kulligiibuu calaa kulli xaalba ku sugan yahay ina nafsahu muuminka naftiisu tuusacu waa la siibaa min bayni janabayhi labadiisa dhinac ayaa laga soo siibaa naftiisii ayaa laga soo siibi kalxamaha iyo xabadka dhacyihiisa laga soo siibayaa wlxaal huwa yaxmud llaha asagoo ilahay ku xamdinaya naftii oo haysto sakaraad buu yahay oo loo naxsan yahay yo alxamdu lilah leeyahay qadarkii ilahay iyo qadihiisa ayuu ku raadli yahay oo ku xamdinayaa muminka siaasaa lagu yaqaanaa sheegasho ma qabo oo qadihii iyo qadarkii ilahay ka sheegan mahayo ka xanuunsan mahayo oo dhihi maayo maxaana laga rabaa xagee laga soo gaaray inkaarta maxay ii daba socotaa mumin maaha shaqadiis waxaas maxaa yeeley dhibaatadan ku dhacday inuu ilaahay jecel yahay oo darajo uuna ku gaarin camal saalixa hadduu la imaado ilahay ku gaadhsiin rabo ayaa dhacda xadaana moxamed bn bashaar bin daar qala xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy qala xadaana sufyaan can caasim bn cubaydilah can alqasim bn muxamedin qaasim bn muxamed bin abibakr sidiiq can caaisha caaisho eedadiis weeyaan ana rasuula alahi sala allah aleh wasalam qabala wuxuu dhunkaday cumaana cumaan binu madcuun buu dhunkaday nabigay walaalahaayeen xagga naaska awal muhaajiri maata fi lmadiina qof muhaajiriinta kamid ahoo madiine ku dhinta ayuu ugu horeeyey radia allahu canhu wa ardaa qabala cumaan bnu madcuun ayuu nabiga shumiyoo dhunkaday wa huwa mayita soo dhintay isagoo dhintay buu nabiga intuu wajiga ka qaaday ayuu ka dhunkaday wa yabkii nabigoo ooyaya calayh salaam aw qaala caynaahu tahraqaan nabiga labadiisa indhood baa harwaamay ilin ka socotay isnaadkiisa daciif weeye asalka xadiidka saxiix weeyaanoo waa jirtaa cumaan bin madcuun nabiga inuu dhunkaday sanadkaa laga hadlaya sanadkan daciifaho caasim bin cubaydilaahi ninkaa la yihahda daciifa ilaa xadiidku saxiix weeyaan waxaa kale oo nabiga dhunkaday oo ku ooyey abubakru sidiiq markuu nabiga dhintay calayhi salaam abubakar loo sheegay xaafadii sunxi asagoo ku maqnaa imaaday intuu wejiga ka qaaday waa kii nabiga ka dhunkaday wejiga sala allah aleh wasalam baabu maa jaa fii firaashi rasuuli illah gogoshii nabiga calayhi salaatu wasalaam waayahay qala xadaana isxaaq mansuur qaala akhbarana abu caamir alcaqadi qaala xadaana fulayx ibnu sulaymaan can hilaal yacla binu caliy can anas bn malikin qaal shahidnaa waxaan xaadiray ibnatan gabardhi rasuulilah nabiga u dhalay calayh salaam oo geeriyootay oo la xabaalayo umu kawfuum weeye binti rasuulilah zawjata cumaan radia allahu canhu wa rasuululah nabigana jaalisu waa fadhiyay cala alqabr qabrigii gabadha la gelinayay buu dhinacsaa uga fadhiyey oo fara'aytu waxaan arkay caynayhi labadiisa indhood nabiga calayhi salaam oo tadmacaani ilmaynaya ah, ilin nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii qiimaha badneed umukalaum geerideedii la xanuunsaday la ilmeeyey oohin dhawaaq oo carabka lagu hadlo lama ogolo ilintaas iyo hadal wanaagsan oo carabka laga hadlo wuxuu rabbi raalli ka yahay waa kii wiilkiisa ibraahim markuu ku yidhi yaxzanu lqalbu wayadmacu lcayn walaa naqul ilaa maa yurdii rabbuna rabbi wax raalligeliyo baan ku hadlaynaa faqaala nabigu wuxuu ihaha fiikum maynugu jiraa rajulu nin maynugu jiraa lam yufaariq ileyla xalay aan reerkiisa u galmooninoo jimaacin qaala abu dalxa wuxuu yidhi ana aniga qaala wuxuu yidhi inzil deg fa nazla fii qabrihaa qabrigeedii buu dejiyey marka qaar baa waxay leeyihiin cuhmaan binu cafaan yaa gabadha qabay xanuunkeedii baa muddo ku dheeraatay abaalkaas ay nafta ka baxaysay lama joogin ah, suriyadiisii iyo addoontiisi oo suriyaystay waxbuu iskaga maqnaa xogogaas meeshaa duurxul iyo ganaax baa ku jira qaar baa sidaa yidhi waalcilmu cind allah ilaahay baa yaqaanaa marka laakiin waxaa laga fahmaya xadiidku in qof haweenoo ajanabi ah iilka iyo luxudka uu dhigi karo nin ajanabi ah nin ajnabika inuu dhigi karo ayaa xadiidka laga qaatay o banaan tahay dhib ayna lahayn kafankeedii bay qabtaa marka waa la dhigi karaa baabu maa jaa fi firaashi rasuulilah rasuulka calayhi salaatu wasalaam firaashkiisii iyo gogoshiisii uu nabiga ku saaxan jiray siday mutawaadac u ahayd si xaaladeeda iyo duruufta iyo siday u ekeen iyo u aheen dharka gogoshaan ku saaxana maanta iyo u kala fogaayeen qala xadaana cali bnu xujri qala xadaana cali bnu muslim can hishaam bn curwata can abi can caaisha qaalad waxay tihi inamaa kana firaashu rasuuli rasuulka firaashkiisa wuxuu ahaa calayhi salaam alladii yanaamu calayhi uu ku seexan jiray midka uu ku seexan jiray weya ow mid banaanka iyo ku yar fadhiista maehe waa midka u ahaa lafdhabarka u ahaa ee ku seexan jiray ee inta badan laiska hagaajiyo ee jilicsan inta badan see ahaa alladii yanaamu calayhi fii adamin maqaar buu ka samaysnaa xashwuhu waxaa lagu cudaynaa liifun liif buu ahaa liifku waa geetimireedda salkeeda waxa laga soo guray ee qashinka ah waxaa la dhahaa liif baa la yidhahdaa xaskusha iyo calgada iyo marka intii maarata la yar qurmiyo la tumo kadib deena xarki iyo wax maaratay barkin iyo waxbaa laga samaysana baadi waxbay ka hagaajistaan taasna waa la yidhahdaa <clears throat> marka waa wax qallafsan maqaar weeye horta maro ma aha waxaa harqadda ah ee firaashka uu ku jiro maqaar weeye ma aha maro waxa ku dhex jirana suuf jilicsan meehee waa liif Ah, waxaa qoriyo qoryaha ahe geedka timirtaas halkeeda laga soo qundheeyey laga soo guray weeyaan qaala xadaanaa abulkhaaab ziyaad binu yaxya albasriyu qaala xadaanaa cabdullahi bnu maymuun qaala xadaanaa jacfar bnu muxamedin can abiih jacfar saadiq can abihi mamdbaqir maxamed lbaaqir ahlu rasuulka calayh salaam ibnu caliyin zayn alcaabidiin qaala wuxuu yidhi su waxaa la weydiiyey caaishatu caaisha maa kaana firaashu rasuuli illah rasuulka firaashkiisa calayhi salaam muxuu ahaa fii beytiki gurigaada ka warranoo gurigaada gobasha nabigu u taalay bal firaashkaa nooga sheekee qaalad waxay tihi min adabi maqaar xashwu cubidda lagu cubayna min liifin xaskul buu ahaa ama mxuu ahaa calga ama geetimireed salkiisa waxaa cundhada ah wa su'ilad waxaa la weydiiyey xafsatu xafsa bintu cumarna waa la weydiiyey ayaduna maa kaana firaashu rasuulilahi sal slam sidee buu ahaa fii beytika gurigaada adna bal ka warran waa lagu wareegaya nabiga alay salaam gurigiisii iyo alaabtiisii xaaladiisii baa la raba in la ogaado cibraa ku sugan iyo wacdi iyo waano iyo adduunyada iyo qiimaha day leedahay khayru khalqi illaahi wa afdalu khalqi illahi almustafa almujtaba nabi maxamed calayhi salaam baa sidaa ahaadeen in adduunyada qiima ayna lahayn ogow marka qaarad waxay tidhi misxan bay ahayd misxan misxigu waa maro jacfaana wey misxan bay ahayd misxigaasoo nafniihi aan isku laabno fintayni laba laab ayaan isku laabi jirnay wax suuf laga sameeyey oo jacfaan oo qallafsan ayuu ahaa misxankan misxan buu oo nafniihi aan saa iskugu laabno ilan haddii la fidiyo wuu sii daciifi wuu sii jilcayaa markii lakala fidiyo marka dhulkii adkaa yaa nabiga qabani marka ama muxuu ahaa sariirta oloolkeedii oloolkii qallafsanaa misxan buu ahaa nafnihii aan isku laabno bal xoogow suu qiro u yeesho iyo xoog tintayna laba jeer baan saa iskugu laabi jiray fa yanaamu caleyh markaas ku saaxan jiri falamaa kaana daata layla markii habeen habeenada kamida la joogo yaan qultu idhi intaan fiirsan waayey low hanaytuhu ma haddaan isku laabo arbaca iniyaat afar jeer maan isku laaba bal bal inay xoogow firaash ahaan noqoto lakaana awdacaw saasaa u raaxa badnaan laheyd lakaana iskulaabka afar jeer laisku laabo yaa awdaca maarata raaxa badnaan laheyd lahu nabigu u raaxa badnaan laheyd markaasaan faanaynaahu waan isku laabnay lahu misxigii biarbaci iniyaatin afar isku laab yaan iskugu laabnay falamaa asbax markuu waa bariistay qaala nabigu wuxuu yidhi maa farashtum lii aleyla xalay maxaad ii gogasheen xalay gogashaad ii gogasheen maxay ahayd waa dareemay qaalad waxay tihi qulnaa waxaanu huwa firaashuka firaashkaadi unbuu ahaaye ilaa anaa anagu fanaynaahu waa laabnay biarbaci iniyaatin afar laab baan iskugu laabnay si aa xoogow aad intaas ugu yarnasato qulnaa waxaana nidhi huwa isku laabkaa afar jeer laisku laabay yaa awdau laka ku raaxa badan baan isnidhi qaala nabigu wuxuu yidhi rudduuhu ku celiya lixaalatihi luula xaaladii hore oo labalaabkeed isugu celiya fainahu manacatnii way imancisay maradani wadatuhu isku laabkiisii yaa salaatii leyla xalay iga maaratay iga wadatuhu wadadiisa wadadii waa yani ama waaatuhu waaatuhu somayna dhin huwa awdau laka saasa ku raaxa badan raaxadii waaba salaadii iga mancisay bu nabi alay slam fainahu manacatnii waaatuhu raaxadiisii iyo firaashkii naacimka noqday ee jilicsanaaday yaa xalayta salaaddii iga manciyey oo hurdadii baa ijiidatay daciifun jidda xadiidkan aad buu daciif u yahayoo cabdullaahi binu maymuunkaa sanadka ku jira matruukulxadiii weeye waa matruukulxadii marka xadidku daciif jidda weeyaan lama xujaysto nacam qaala wuxuu yidhi musanifka raximah allahu tacaala baabu maa jaa waxay ku soo aroor fii tawaaduci rasuulilah rasuulka tawaaduciisi tawaaduca waa liin janib yani khfid janaaxaka lilmuminiin dadka loo dabacsanaado o loo jilicsanaado oo aan laiska korraysiinin oo dadka la xaqirin ayaa waxaa la tawaaduc qaala waa didu takabur kibirka ayuu ka soo horjeedaa tawaaduca inaad isdejiso oo dadka isku darto oo nina iska weynaysiinin oo qaala xadaana axmed bnu maniicin wasaciid bn cabdiraxmaan almakhzuumi wakayru waaxidin qof ka badan oo qaaluu yidhi xadaana sufyaan ibnu cuyayna can الzuhriy can cubaydاllahi can ibni cabaasin can cumar bn اlkhaaabin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala اlah alay slam wuxuu yidhi laa turuunii ammaanta ha iga badininoo ha xaddhaafinina laa turuunii madxiga iyo iruhu waxaa la yidhaahdaa mubaalaqa fi lmadxi wahanaa ammaanta iyo madxiga iyo oo lagu xeeldheeraado qofka meeshiisii la dhaafiyo ayaa iraa la dhahaa laa turuunii ha igu xeeldheeraanina kamaa adrat inasaara say nasaaro ugu xeeldhaaratay oo kale ibna maryama nabiyulahi ciisa calayh salaam oo kuwa yidhaahda waaba ilaahay iyo kuwa yidhahda waa ibnullahi ilahay wiilkiisii yidhaahdaba way ku xeeldheeraadeenoo xaddi uluuhiyada ayay gaadhsiiyeen iyo rububiyada inamaa ana cabdun addoon baan haye faquluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi dhaha wa rasuuluhu dhaha kunuu bayna aljafaayi wاlguluw dharafaynka lama ogolo aljafaa fii xaqi rasuuli اllahi sala اllah alيه wasalam wاlguluw fii xaqi rasuuli اllah labada midna lama ogolo waxaan la ogoleen in lagu xadgudbo nabiga calayh salaam madxigiisa iyo ammaantiisa oo la gaarhsiiyo xuquuqdii ilaahay uu lahaa nabiga farta laga saaro oo la yihahdo halkaasu gaarhsan yahay xaq ilaahay uu leeyahay iyo xuduudda ilaahay la gaadhsiiyo oo la geliyo taas waa quluw laa taqlu fii diinikum wey ifraadka iyo jafaha iyo qallafsanaantana waxaa weeyaan in nabiga xaqiisii hoos looga dhigo oo la yihahdo bashar inagoo kale u ahaa in la yihahdo nabiga inagoo kale u ahaa inaad tiraahdo waa jafa waa idab la'aan waa suu'u lkhuluq akhlaaq xumo weeyaan marka maxaa la rabaa inaad cabdun tiraahdo waxaad kaga badbaadaysaa huluwi baad kaga badbaadi waa cabdi addoon ah cubudiyada iyo alla caabudka iyo tadallulka iyo khuduuca iyo inqiyaad isku dhiibid alle isku dhiibo ayuu nabiga calay slam lambarka koowaad ka haystay cubuudiya iyo addoonnimada marka waa addoon alla caabudee ilaahay la caabudayoo kale ma aha isaga addoon alla caabudaah taa maxaa kaga badbaaday inaad uluuhiye gaarsiiso allanimo iyo meel ilaahay uu aad gaarsiiso oo asaga ama tuugto oo asaga istiqaaho weydiisato oo asaga aad tidhahdo roob iyo madal iyo owlaadna sii aad tidhaahdo oo koonka maamulkiisa alla u lahaa aad wax ka siiso taas waxa weeyaan cabdun taadiidi waa addoon alla caabudee mid la caabudo ma aha faquluu cabdullahi marka dhaha wa rasuuluhuna waxay hor taagan tahay jafihi inaad ogaato inuu yahay rasuul ilaahay doortay khalqigoo dhan laga doortay ilaahay uu risaalo iyo waxyi uu u doortay oo dadka dhan kasoo maarata kasoo saarta kasoo dhesaartay inaad ogaato ayaduna taana waxay keenaysaa inaadan basharka ku lama digin basharka oo kale iyo bini aadamka oo kale ma aha rasuulka sala allah aleh wasalam haddana ilaah ma aha ee waxaa weeyaan addoon alla caabudo wey marka sifaadkiisa nabiga calayhi salaam iyo madxiga uu nabiga leeyahay iyo ammaanta uu nabiga leeyahay ee qur-aan iyo sunna ay ku ammaaneen ayaa ku filan rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wixii kale oo kabadbadis ah qofkana waa ku halaagsani nabi maxamedna wax u tari mayso sunadiisana waa lagu khilaafay sal allah aleh ali wasalam qaala xadaana caliy bnu xujur qaala xadaana suwayd bin cabdilcaziiz can xumaydin can anas bni malikin ana imra'atan haweeney baa jaaad u timid ila nabiyi nabiga calayh salaam faqaalat waxay tihi lahu nabiga ku tihi ina lii ilayka nabi allah waxaan kuu leeyahay xaaja dan nabi allow dan baan kaa leeyahay bal meeliiisoo istaag faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi ijlisii fadhiiso fii ayi ariiqi lmadiina madiina wadooyinkeeda waddadii aad shiiti ajlis ciika waan ku fadhiisana meel ii fadhiisa buu yidhi meel daydayo ah, waddada waddadaasi dhib ma leha qof ajanabiga ah waa lala istaagi karaa hadalkii iyo wixii kuu sheegan karta kuu sheegan karta dhib ma laha khalwadaa la diidan yahay waddadaas madiina mal meelun ka xulxuloo ii fadhiista buu yidhi waan ku fadhiisana isnaadkiisa xadiidka dacfi baa ku sugan oo ninkan aswad bin cabdilcaziiz baa daciifa layin lxadiida laakiin xadiidka waa xadiid saxiix ah min xayu alxadiid muslim baa soo wariyay min xadiidi xamaad binu salama xamaad binu salama riwaayadiisaas uu ka wariye haabit ibnu aslam albunani can anas bn malik ee muslim ku sugan gabarh waliba waxay ahayd addoon ah waa la yidhi bacd riwaayaat xoogow caqligeeda waxbaa ku jiray ayay gabadha ahayd nabiga waxay tii dan baan ka nabigana waa raacay sala allahu alay alih wasalam waa tawaaduciisi wey ma fadhiisanayna meeshan iyo kula istaagi mahay iyo gurigeyga igu imo iyo meel baan leeyahay xafiis baan leeyahay iyo waxaasoo dhan lama dhihin qaala xadaana ali bnu xujrin sacdiyu qaala xadaana cali bnu mushir can muslim alacwar can anas malikin qaal kaana rasuululahi sal la alay slam wuxuu ahaa yacuudu lmariida qofka mariidka jira waa booqan jira wayashhadu ljanaa'iza janaazadii qofka dhintana waa xaadiri jiray janaazadiisa wayarkabu lximaara dameeruhu fuuli jiray nabiga alayh salaam sida fardaha iyo baqasha iyo u fuulo ayuu dameerka dameerkuna waxa markaa rukuubka ee la gaadiidsada la fuulo yuu ugu liitay wamaca dalika iskama kibririn wayujiibu dacwata alcabdi addoonka hadduu u yeelo iska dhaaf qof xor ah addoon hadduu u yeelo oo yidhi nab bal gurigeyga baan kaa rabaa ama guriga sayidkay waa ajiibi jiray wa kaana yowma bani qurayda maalintii bani qurayda la weeraray nimankii yuhuudda ee qadarka iyo ballanka bixidda ku dhacay ee gaaladii reer quraysheeda magaalada soo weerartay iyo wixii kale gaashaanbuurtahaa ballantii nabiga intay iloobeen u hiiliyey ee weerarka lagu qaaday meesha lagu baabiiyo wixii dagaalyahan oo dhan maalintaasa yowma qurayda la dhaha calaa ximaarin dameer buu saara makhduubin keenaysan makhduub keenaysanoo afka xarig kaga xidhan yahay ama wejiga lugunta xarig kaga xidhan yahay bixablin xarig buu ku keenaysnaa min liifin xaskul ama xalga laga sameeyo ama geetimirees halkeed wa calayhi korkiisana waxaa saaraa ikaafun qabtal min liifin xaskul laga sameeyey ikaaf waa kooraha ama wax korka laga saaro oo sida kooraha geela iyo fardaha iyo raxliga iyo kuwaasoo kale ikaaf dameeraha ikaaf baa la dhahaa meesha koor laga dhaho fardaha raxli laga dhaho geela yaa dameerahana ikaaf baa la dhihi waxaa dhabarka laga saaro intaan culayska la saarin looga looga dhigo ayaa ikaaf la dhahaa min liif isnaadka xadiidkan dacfi baa ku sugan muslim ibnu cawarkaas ayaa daciif oo waahi xadii ah waahiy xadiii xadiikiisa mid hoobtay wey inuu laakiin nabiga dameer fuuli jiray axaadiis saxiixo haabito fi saxiixi bukhaari ku sugan iyo muslim waad garanaysaa inuu nabiga alayh salaatu wasalaam isagoo booqanaya sacad binu cubaada sayid lkhasraj waa kii maray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saloolo intuu gaalka ahaa munaafiqnimada uuna la imaanin iyo gaalo kale iyo dad muslimiinoo cabdullahi ibn rawaxa kamid yaho meel fadhiya waa kii maray ee wacdiyey ee cabdullahi ibnu ubay ibnu salool nabiga u afxumeeyey marka waakii dhihi jiray naga fogey ajaajat daaba dameerkaada qala xadaana wasil bn cabdillah al kufi qala xadaana moxamed bn fudayl an axmed sulaymaan bn mihraan can anas bn maliki qaal kaana nabiyu sala اllahu alيه waslam nabigu wuxuu ahaa yudcaa kii loogu yeedho ilaa khubsi shaciiri shaciir qabandi kibis laga sameeyey canjeere laga sameeyey walyahaalati iyo xoogow shashafa ah ihaalada waa shashafada iyo xaydha iyo asanika oo yar suraysa shashafo iyo xayd maalmo taalay oo iska yar suudhay iyo kibis sacir baa loogu yeeri intuu nin u yeero halkaas yuu gurigii tegi fa yujiibu nabigana waa jiibay waa aqbalaya wuxuu ka cuni kor ka cuni wixii kalena waa iska dayn jir marka tawaaduciisi buu nabiga ka mid taha alayhi isalaatu wasalaam sanikha yani wax faranjeer la gelin ma jirto faranjeer la gelini ma jirto maanta haddii waa wuxuu iska maalin kadib waa iska suurayaa isagoo iska suuri baa la iska cuni kol hadduuna madaro jismiga u geenaynin jirka hadduuna dhibaato u keenaynin oo cudurradii wax laga qaadaynin iska xoogoo suurahoo lagu cuni kara ay tahay baahina ay taallo waa la iska cuni fa walaqad kaana lahu dircun nabigu dirac buu lahaa dirac bireed oo xilliga dagaalka u xidho oo seefaha iyo warmaha iyo iskaga dhigo cinda yahuudiyin yahuudi agtiis ayuu nabigu dhigay oo rahan buu u dhigay nin yahuudi ah oo abushamxi la dhihi jiray abushaxmi alyahuudi ayuu yidhi xoogoo qabandi ah soddonkoo suus oo qabandi ay ah, sii cudhaan usii hayso diraceygan cudhaan usii hayso ila waa yahuudi ma aaminayo nabiga famaa wajada ma helin nabiga calayhi salaam wixii uu ninka yahuudiga ka soo daynsaday maa yafukuhaa maa wajada ma helin maa yafukuhaa dirac bereedkii wuxuu kusoo furto oo uu iskaga bixiyo qabandidii uu soo daynsaday xataa maanta ilaa ka dhintay xadiidka dacfi baa sanadkan ku sugan inqidac baa ku sugan laakiin xadiidku waa xadiid haabit oo saxiix aho fi saxiix bukhaari ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam dirciisaas uu nin yahuudi ah uu rahan u haystay nabiga kale calayh salaatu wasalaam ilaa uu ka dhintana aan laga soo laga keenin taas waxa weeyaan waa sugan tahay way sugan tahay abubakr radi allahu canhu baa soo furtay markii dambe qaala xadaana maxmuud ibnu haylaan qaala xadaana abu daawuud alxafari عن sufyaan athawri can rabiic ibni sabixin can yaziid bni aabaan can anas bni malik radi allahu canhu qaal xaja rasuulu llah rasuulka ilaahay baa xajiyey sala alla alay slam calaa raxlin gaadiid iyo kooro rathin iska duug ah rafigu waa albaali qadiim yani gaadiidka nabiga alay salaam uu saaraa waxaa saaraa kooro qadiim ah meesha uu ku fadhiisanaayo ee rarka uu iskaga dhigaayo neefka wuxuu ahaa raxlin raxligaasoo rafin baali ah wa calayhi waxaa korkiisa saaraa qatiifa sijaayad laa tusaawi aan u dhigmin qiima ahaan arbaca daraahib afar dirham oo fidla ah sijaayad qiimaheeda aan dhanneenna way u saareed faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam allahuma ajcalhu ilaahu xajka annagana waxaad ka dhigtaa xajan xaj ka dhig laa riyaa fiihi istustus iyo halagu arka aana ku jirin walaa sumca ismaqashiin iyo hanan la maqla ayna ku jirin ilahu cibaadadaanada ikhlaas ka dhigo tu adiga dartaa loo sameeye ka dhigoo ha lagu arka iyo ha lagu maqlo ilaahu ya naga noqonin danuu ku ducaysanaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam imaam ahlulkhlaas inta ikhlaas la timaada imaamkoodii way nabiga alay slam wamaca dalika yatacawadu billahi min alriyaai wasumca marka waxa weeyaan waa tashriic nabigaa noo jidaynaya calayhi salaam cabsida dheer iyo ku xeeldheeraaday khawfka cabsida ilaahay uu ka cabsan jiray heerkay gaarsiisnaydna way kutusaysaa rasuulkeenna sala allah aleh walih wasalam qaala xaddaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala xaddaana cafaan bn muslim asafaar qaala xaddaana xamaad bn salamata bn dinaar can xumaydin can anas bn malikin qaal lam yakun shasun qof ma jirin lam yakun ma jirin shaksun qof axaba ilayhi axaba looga kalgaceel badan yahy ilayhim saxaabada min rasuuli illahi haddii ummadoo dhan laisku keeno kuwooda hore kuwooda dambe dad ka jeclaa saxaabada nabiga alay slam nabiga ka jeclaa ma jiro ah, haddaad isdhigto ood isqaado saxaabada nabiga siday nabiga u jeclaayeen ooma gaari kartid ah, naxrii duuna naxrika ayay dhihi jireen naftoodiiba huri jireenba meesha hubka iyo waranka oo soo socda ay ka gaban lahaayeen yay isku dhigi jireen teesto ah, dhuuntaa loo dhigi jiray gacantaa loo dhigi jiray ilaa gacanta ay qumudo qalafto nabi maxamed sidana waxba u gaarin sala allah alay ali wasalam heerkaasay gaareen binafsi wanafiis maal iyo wax alla waxa qaali habay ku garab istaageen wax allaala waxay awaamiraha o dhanna cala ra'si walcayb madaxay saarteen samcan wa taacan meel allaala meeshay gala u dhahana walow bakilkhimaam ayay dhaheen waan kaa dabagelaynaa nabi allah sal allah alay wasalam marka rasuulka shareecadii iyo diintii loo soo dhiibayna si adag bay intay gacanta ugu qabteen ayay meel walbaba gaarsiiyeen oo dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda u hureen ilaa aan maanta innaga aan haysanno wixii ay iska baarid qabow tahay culays iyo dhibaato midna aynagu haynin ayaan gacanta ku haynaayo luqma saaiq oo kale ayaan iskaga haysanaa markaasaa in badanoo innaga ka mid ah, a madaxiisa kor u qaadayn inuu danba kala hayn hadyigii rasuulka calayh salaam iyo diintii iyo shareecadii sidaan ugu soo gaadhay marka ma jirin lam yakun shaksun qof ma jir axaba ilayhim saxaabada ka jecel min rasuulila nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi wa kaanuu u fiirso wixii oy maxabo iyo jeceyl hadday noqotana nabiga wax ka jecel uusi jirin yo haddana wakaanuu waxay ahaayeen idaa ra'aahu hadday nabiga arkaan lam yaquumuu mayna kici jirin limaa yaclamuuna waxay og yihiin oo oh, min karaahatihim nabiga inuu nacaayo lidalika in loo istaago in loo istaago ayagoo jecel inay u istaagi lahaayeen dhunkan lahaayeen isku dhajin lahaayeen mucaanaqayn lahaa rasuulka sal lla ly slam ma jecleen inuu qof walba soo aqbara u istaago kana u istaago kana u istaago shufqadiisa iyo raxmaddiisa nabiga calayh salaam iyo in hashaas ay isku bedesho marka dambe idraac iyo mubaalaqadii iyo heer kale shaydaanka wax kale uu dadka tuso marka taasuu nabigu alay slam diidi jiray iyagoo maxabo iyo jaceyl weyn u haya laakiin markay timaado mawaaqifta qaar way muujin jireen maxabada nabiga alayh isalaatu wasalaam maxaan soo maray ninkii zaahiraha ee reer baadiyaha maa soo maray ya ee nabiga alayh salaatu wasalaam uu gadaal intuu kaga imaaday isku dhajiyey markuu ogaaday nabi maxamed inuu yahay waa kii kala badbatay bayraay isku dhajiyey nabiga sala allah alay wasalam qaala xadaanaa sufyaan ibnu wakiic qala xadaana jumayc bn cumayr bn cabdiلraxmaan alcijli qaala ambana rajulu min bani tamiimi min waladi abi haala xadiidka dhowr sheer baan soo maray mar walbana wabuu ku darayaa mar walbana waxbuu ku daraya sanadkiisana waxaan kusoo sheegnay rajulu min bani tamiimi min waladi abi haala zawji khadiija yuknaa aba cabdilahi la yidhaahdo can ibni abi haala nin abi haala ay dhashay abi haala ninka la yidhaahdo wiilkiisa oo hindaldij can alxasan ibni caliy qaala wuxuu yidhi waa ka magaci sa'altu khaali abtigay hinda bin abi halaha oo hooyadiis faadimo binti maxamed bay wada dhasheen ninka la hinda kana aabbihiis waa gabadhan aabbaheed waa moxamed sal slam nabi maxamed baa gabadhan wiilkan la yidhaahdo hindana abi haala khadiija labadaba dhashay wa kaana wuxuu ahaa ninka hinda bin abi haala la yidhaahdo wasaafa nin tilmaam badan tilmaanta ku dheereeyey oo wuxuu mar arko si fiican buu u koobiyeyn jiray oo nolosha kahadilada waa idhigi jiray dadka qaar baa hadday wax arkaan aan aad wallahi aad ma saas u ekaa ku dhihi can xilyai rasuulilah saaltu waxaan su'aalay can xilyai rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisi xilyu ku magacaabay xilya liannahaa xilyo wey nabiga tilmaantiisa dhammaanba waa qurux weeyaan qurux weeye saasuu xilyo u leeyahay can xilyati rasuulilah nabiga tilmaantiisa iyo sifaadkiisii wa ana aniga buu leeyahay xasan ashtahii waxaan jeclahay an yasifa lii inuu ii tilmaamo minhaa sifaatka nabiga shay-an in wax iiga sheegaan jeclahay buu leeyahay nin dhallinyaraa buu ahaa markuu ahaa marka tilmaamo badan buu raba inuu sii korarsado faqaala wuxuu yidhi hinda binu abi haalihi kaana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu ahaa fakhman buu ahaa fakhman ee cadiiman rajul cadiima ah, oo khilqadiisa iyo abuurkiisa iyo khuluqdiisa iyo akhlaaqdiisa intuba waxay ahayd mid weyn oo cadiima ah, oo ilaahay subxaana wa tacaala uu manqabo iyo darajo siiyey mufakhaman fii suduuri asxaabihi wa fii suduuri man ra'aah dadka arkay iyo saxaabadiisa agtooduna mufakham buu ku ahaa mid la weyneeye mucaam ah mucadam la weyneeye buu ahaa yatalaalahu wajhahu nabiga wejigiisa waa ifi jiray waa nuuri jiray yatalaalu alqamari dayaxa iftiinkiisa laylatalbadri afariy tobnaadka ah dayax afariy tobnaad ah oon daruur waxba kaa qariyaynin nuurkiisa waad aragtay waa iftiinkiisa dhammaystiraa marka saasoo kale wejiga nabiga u nuuri jiray riwaayadkan waxaa soo marray kaana shamsa tajri calaa wajhihi wejigiisa inay qorax ku socotaad moodaa iftiinka iyo lamacaanka fadakara alxadiida bituhrihi xadiidkii oo dheer buu sheegay imaan soo maray qaala xasan wuxuu yidhi intii kaluu dheer kuu sheegi rabaa xasan wuxuu leeyahay ibnu cali waa ninka xadiidka ka warinaya abtigiis ka warinaaye fakatamtuhaa xadiidkii baan qariyey buu yidhi iyo sifadaas alxusein baan ka qariyey walaalkiis oo ka yar oo xusein binu cali dhihi jira faadwa dhashay zamaanan wakti baan ka qarinayay oona u waa iska dhallinyaro wakti baan u uma xadadtuhu kadib baan u sheegay sifaadkaa uu ii sheegay hinta nabiga ka sheegay fawajadtuhu waxaaban helay inuunan ogayn baan moodayay fawajadtu waxaan helayba xusein oo qad sabaqanii ilay iga hormarayba intii aan sheegay iyo ka badan buuba hayaa fasa'alahu wuxuuba ilan hadda ka hor weydiiyey amaa sa'altuhu wixii aan aniga aan weydiiyey ninkaa la yihahdo hinda bin abi haala canhu xaggiisa aan su'aalay yuuba hadda ka hor laftirkiisa weydiiyey oo isagoo hindaha weydiiyey hadda ka hor wawajadtuhu weliba wuxuu ku darsaday oo wajadtuhu waxaan helay qad sa'ala isagoo weydiiyey abaahu aabihiis aabihii calina wuuba weydiiyeyba waa isku aabbo aabihii cali intuu hindihi ani aan weydiiye weydiiyey hortay yuu weliba cali bin abi daalib intu weydiiyey waxaa ugu daray waqad sa'alahu abaahu cali an madkhalihi wuxuu ugu daray cali bin abi aalib oo aniga aanan ogayn oo ziyaadaa can madkhalihi nabiga gelidiisii nabiga geliddiisii zamanka uu guriga gelayo markuu guriga gelaayo geliddaa uu guriga geli siduu u qaybin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam tartiibaadka guriga markuu joogo wa makhrajihi bixitaankiisa markuu baxana isagana zamankaasi ama waa zamaane oo miimi eh zamanka asagana iyo qaabka uu nabiga calayh salaatu wasalaam u tartiibsanaa wa shaklihi sifada nabiga calayh salaam iyo hay-adiisa hadduu fadhiisanayo iyo shakliga waa hay-ada nabiga uu lahaa iyo tilmaanta uu nabiga lahaa iyo gaar ahaan fadhiga qaabka u fadhiisan jiray falam yadac kama tegin minhu nabiga tilmaamihiisii shay waxba kama tegin markuu guriga soo galaya tartiibaadkiisa markuu baxaya shakligiisa nabiga calayh salam iyo hay-adiisa iyo sifadiisa intaba waxba lagamaba